الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ورابعة تذهبها كلها وتردها فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد wuxuu sheekhu ka soo hadlay axaadiidtii iimaanka ka takooraysay dadka macaasida ku dhacay sida iskugu khilaafeen ta'wiilkeeda dadku inay afar kooxood u noqdeen koox tidhaahda waa kufru nicma yaa loo jeedaa ee kufriga akbarka ma aha tidhaahda iyo koox yidhaahda <clears throat> waxaa lagu xambaarayaa goodin iyo cabsiin oo xaqiiqa ma aha yidhaahda koox saddexaad oo tidhi waa gaalnimada akbarka ahayd ruuxii ku dhacay macsiyadana wuu ridoobahayaa wa raabicatun koox afraad tudhibuhaa ay tubطiluhaa wey way tagsiinaysaa kullaha axaadiistoo dhanba ayay burinaysaa wa taruduha waana radinaysaa waa inkirhayaan waa awaa'if min hulaati اlmurjia awaa'if min hulaati اlmurji'a sidaa ku tagay oo axaadiisulwaciidka oo dhan bay radiyaan wacdigayna marka xoog badnaysiiyaan oo ay isaga ku dhaqmaan fa haadihi اlwujuuh wujuuhda aynu soo maray buu ihi cindana agtanada marduudad tawiilaat larbac buu ujeedaa afartan tawiilanu soo maray cindanaa yani asaga imaamku siduu u arko culamo badanna ay ku taageersan yihiin marduudatun waa <clears throat> la radinhaya oo la aqbali mahayo hayru maqbuulatin wax la yeeli karana ma aha maxaa jira lima yudkhiluha min alkhalali wاlfasaad fasaad iyo khalal baa galhaya buui waa qowl iyo tawiil aan soconaynin min xayu daliil oo adilada ayaa bushinaysa kitaaban wa sunatan waijmaacan bal curfiga carabeed baa diidahaya wاladii yarud اmadhab اlأwl madaahibtii afarta ahayd buu mid mid u dul istaagi doonaa kadibna madhabka shanaad ee uu sheekhu asagu rajixi doono ayaa u dambayn doona wuxuuna yidhi sheekhu wاladii xujada ama daliilka yarud اmadhab اlأwl madhabka koobaad radinhaya waxaa weeye oo faطaa'ifaة tadhabu ilaa kufri الnicma maa nacrifuhu min kalaami اlcarab waxaanu ka naqaano kalaamka carbeed iyo wa luqaatihaa luqada carbeed wadalika kaasna waxaa weeye annahum ayagu carab laa yacrifuuna maba yaqaanaan kufraana nicam nicmooyinka in lagu jasaaro ama laga abaaldhaco maba yaqaanaanba ilaa biljaxdi un mooyeene liincaami illaahi wa aalaa'ihi incaam in laga cabiraa wanaagsan meesha ancaam sheekhu uu ka cabiray <clears throat> ilaa biljaxdi liincaam illaah inaad dafirto ilahay inuu kuu nicmeeyey oo ilaahay wanaag iyo abaal kuu galay iyo wa aalaa'ihi ilaahay subxaanahu wa tacaala galladihiisa galladaha ilaahay iyo nicmooyinkiisa markaad dafirto ood inkirto kaasay u yaqaanaan carab kufraanu nicam wa huwa wuxuu la mid yahay ninka jaaxidka ah kalmukhbiri calaa nafsihi naftiisa mid ku qirahaya bilcudmi waxla'aan iyo gacan madhnaan waqad wahaba allaahu lahu harwata ilaa isagoo rabbi siiyey hodontanimo hanti aarwa hanti maalka badan baa ama wa kalmukhbiri calaa nafsihi naftiisii mid ku sheegay uu yahay bisuqmi xanuun aw bisaqami xanuun waqad mana allaahu calayhi bisalaama ilaahay oo ku caafimaadiyey oo caafimaadku siiyey oo fayowdahay yaadhihi bestay baan ahayba waa jahdi adoo maalqabeenoo ilaahay hanti ku siiy waaad dhihi waxaan ahay sabool faqiir waxa ma hayo nicmadii ilaahay tarwadii iyo tanaadkii hantidii waad inkiraysaa caafimaadkii iyo ladnaantiina waad dafiraysaa kaase waxay u yaqaanaan carab kufraanu nicam <clears throat> wakadalika waxaa la mida ah kaasoo kale maa yakuunu waxa ahaanoo min kitmaani اlmaxaasini wa nashri اlmasaa'ib inaad maxaasintana qariso waxyaabaha wanaagga ah ee ilaahay kuu galay aad qariso masaaibtay dhibaatooyinkana aad baahisood sheegto ood taas ayadna kamida min kufraan anicam way badan tahay inaad un busi sheegato dhib sheegato in allaha yakrahu اlbu'sa wاtabaa'us xadiid baa macnaha ku yimaada ilaahay wuu necab yahay mana jeclo dhib sheegashada inaad dhib sheegato bestay baan ahay dukaankii xumaa islaantii xumayd kuraygii xumaa baabuurkii xumaa wax walba waa kii sakaraadka kii liitay waxba meesha kuma hayo biyo cabaal baan naftaan ku celcelinaa war naf kuma celisa waa dhaqan tahay alxamdulilahi dhe yani waxaas looma baahno inaad mahadnaqdaa la doonayaa adoo dhiban baa tira alxamdu lilah ilahay waa noo nicmeeye markaasaa ilahay kuu kordhinaya in allaha yakrahu lbu'sa watabaa'usa balaayo sheegashada iyo balaayo sheegaba ilahay waa necab yahay subxaana wa tacaala fahada اladii tusamiihi اlcarabu kufraana kaasay kufraan carab u taqaanaa buui laakiin ruux dembi ku dhacay oo dembi sameeyey in la waa kufraanu nicam carab ma taqaana buui yani meeshuu durba kaaga soo baxay waa luawi awood buu kuu sheeganaya kufraanu nicam cinda alcarab waxaa weeye abaal iyo gallad lagu galay oo jirto xaqiiqa inaad dafirto ood indhaha basbaas ummadda u mariso laakiin inaad macsiya ku dhacdo lama yidhaahda cinda alcarab he kufraanunicam in kaana dalika kaasi hadduu yahay weeye kufraanka iyo dafiraadda iyo jasaarnimada iyo abaalxoridda fii maa baynahum wa bayn allah haddii ilaahay iyo ayagu u dhexeeya arrintaas kufraan nicam baa loodhanhaya ilaaha kuu nicmeeye baad dhihi ilaahay waay waay bahdilay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqayga ima siinin oo ilaahay wanaag ima siinin marka aw mase kaana uu ahaado kufraankaas min bacdihim libacdin ama aadamuhu ayagu baa isku dafiraan oo nin bogsaday ballan fur ay noqoto ayb idaa goortii tanaakaru ay isku dafiraan istinaaca almacruufi wanaaggii samayntiisa ay isku dafiraan cindahum agtooda watajaaxadu ay isku diidaan war miyaan hadda kor ku wanaajinin oo sanadkii lasoo dhaafay aan hasaa ku yeelin maya maaniga weligaaba koob biyood leeda ma ka banin hada kufraan nicam ilaan jaxda way istinaacu lmacruuf oo laguu sameeyey gallada iyo gacantii qoyanayda laguu geeyey yaa diidan tahayba yumbiuka waxaa kaaga warrami buhi can dalika arrinka asaga ah maqaalat nabiyi calayhi اsalaau wasalaam lilnisa kufraan nicam waxaa kuu fasiraya xadiidkii nebi maxamed ina kuna dumarow idinku tugirna lacna aflagaadadaa badisaan ama lacnadda wa takfurna waxaad ku jasaartaan ama ku abaal xortaan alcashiira ay almucaashira mufaacil wey qolya ay odhanhaya ayib mucaashirkuna hadda waa waxaa weeyaan waa ninkii awjki wey yani azawj wadalika kufraanu nicamka nabig wuxuu ku dhacayaa bui am kufraan cashiirku an taqdaba ixdaakuna midin inay cadhooto oo maalin baa xoogow laysdhaafahaya waa laysqoonsan bini aadan baa leeyahay fataquulu waxay odhan maa ra'aytu maba arag minka xaggaada khayran qad weligay wax khayr ood leedahay saaun baan u dhibanaa caloosheedii baa bannaanka taalla m haddaaban maanta aan keligay ahay mar rabaan kaa dhaqaaqaylaa habeen kuma soo hoydeen bay ku leedahay kuwan aggan uga dhaqaaqa kuwan ay ugu haya reerka mooye ma ninkan waa kuu dhammaatay baabkaadaa la akriy si fiican baa baabkaada la akriy nabiga adiisla xadiidka laftigiisa waxaa ku yimid haddaad midood sanadkoo dhan ba maalinkai aad guursatay ilaa yowmina haada arbaciina caaman aad u xisaanfalaysa oo hal maalin baashu si kaa noqoto ee kaa todhoqdo ama aad yarsan biraxatin bani aadam baa taaye maalinkaa fayl waxaa laguu furi midda kale waxa iyagu lagu sameey ma iloobaan dumarku adugu wixii aad sanadi ka horqabatay iyo wixii wanaaga waad iska iloobiba waxaad qaraabadeyda siisay waxaad ayada ku wanaajisay waxaad tolkeed u dhibtay meel kuguma qorra waad iska iloobiba ayadu maalinkii ay arooska ahayd hadalka aad tidhi ilaa yowmina haadaa meel bay ugu qoranta marka faylkaasbay kugu furi deedna waxaa weeye adigu waaa laga ya marka inay shalay kaa noqoto maa ra'aytu ma arag minka khayran qad haadaa kufraan nicam taasaa loo yaqaana marka xadiikuna fi saxiixin buu ku yimaada waad garanaysaa min xadiidi ibni cabaas sheekhu wuxuu ihi fahada maa fii kufri الnicmati kani waxaa weeye marka wixii ku sugnaa maa fii kufri الnicma ay maa fii ibطaali kufri الnicma axaadiidta in lagu awoolo kufraan الnicam ibطaalinteeda inta aan kaga tagan bal sunnadii nebi maxamed oo daliil kaaga soo qaaday iyo alcurfu cinda alcarab inaan kufraan nicam loo aan loo aqoonin dembi lagu dhacayo xumaan la sameeyey sheekhulislaam ibnu taymiya asa wuxuu leeya hadal qiimo badan oo hadalkan aad mooddo inuu daba taagan yahay laakiin faahfaahiyey aad u qiimo badan wuxuu ku leeyahay sharxulcumdihiisa sharxulcumda kitaab salaam juska labaad sabxada sideetanaad takfiiri taarik salaam markii laga hadlahay iyo wuxuu sheekhu u garqaadahayay culummadii taariku salaadka takfiiriyey iyo ku yidhi waa muslim faasiq ah buu u garqaadahayay axaadiitay daliishadeen culimmadii taariku salaadku waa kaafir ayay wadaadihii kale ka jawaabeen oo dhaheen waa kufru nicma iyo waa kufrun duuna kufr iyo hawlahaasu marka dabagalay munaaqashuu sameeyey hawlaha markuu ka hadlaya kufraanu nicam meel xun buu kaga soo hadhay wuxuuhi axaadiistan kufriga sheegtay ee taariku salaadka kufri ku sheegtay in lagu awoolo kufru nicma waa kuwii haddaynu soo marro kale wuxuu dhegaysta sheekhu hadalkiisa qiimaha badan aan dareeriya carabi ahaan marka kadibna aanun dul maro wa ama ta'wiiluhu ta'wiilka lagu sheegay kufru taarik salaa bikufri الnicmati fasaaqitun fi jamiici hadihi اlmawaadic walidalika lam yunqal hada can الsalafi liأnna kufra الnicmati in uriida bihi in uriida bihi jaxdu incaami اllahi calayhi fahada kufru صariixu maca ana hadihi اlmawaadica laysa fiiha ma yatadamanu jaxd اlincaami bkhusuusihi wain uriida bihi الtaqsiiru fi الshukri falaysa bacض اlacmaali bihada أwlى min bacضi bal kul man taraka شhayء min alfaraa'idi faqad qasara fi shukri nicmaة الlah fayanbagii an yusama kaafira calى hada اlwajh yani godbu waxaa weeyaan waa madax goyn wey tan oo kale wuu derdaray sheekhu tawiilka asaga inuu baail yahay see u derdaray wuxuu yihi horta in lagu fasiro kufrigaasi kufru nicma fasaaqitun fi jamiici hadi اlmawaadic saa darteed baan kufru taarik الsalaa axaadiista ku timid aysan salafka ku fasirin kufru nicma wuxuu idhi xataa haddaan idiin sallimno waxaa la yidhahdaa kan oo kale mxuu ahaayey alqowlu bilmuujab ayaa la yidhaha fi اljadali wاlmunaadara haddaan sallimno kufriga axaadiistan lagu sheegay inuu kufru nicma yahay laba goor baad jabantihiin buuhi haddii kufru nicma aada oga jeedaan in ruuxu dafirsan yahay ilaahay inuu u nicmeeyey ama ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkiisu meel kaga dhacay wuxuu hi waa kufri sariixu akbar ah haddaad maanta tira ilaah ima nicmayni waad gaal baa tahay muslim ma tihi lanno jaaxid wuxuu idhi fain uriida jaxdu incaam illaahi calayhi fahada kufrun sariixun waa gaalnimo cadba idiin qabanayba ninkii ilaahay isagoo u nicmeeye dafira waa mukadib waa jaaxid waa munkir kalmuftari cala allahi subxaanaه wa tacala waa kufri wuxuu idhi haddaad u jeedaan kufru nicmaha ad oga jeedaan addoonku wuxuu ka yargaabiyey abaalkii ilaahay iyo ilaahay mahadnaqidiisii iyo ilaahay shukrigiisibuu meel soko dhigo waa xogubu gabood falay oo waa gaasirayna macaasidoo dhanba waa kufri marka maxaa dunuubta qaarkood kufri loogu gooni yeelaba kuhi wain uriida bihi الtaqsiiru fi الshukri falaysa bacضu اlacmaali bihada أwlى min bacضi hadday tahay ilaahay baa ku khalqay oo kuu galladaystay oo kuu nicmeeyey oo iimaanku siiyey oo caqli ku siiyey oo caafimaad ku siiyey oo addunya wax kaa siiyey waxaa lagaa doonayaa inaadan caasiyeyn laxdatan waxaa lagaa doonaya inaad waajibaadkii aad ku agaagto fii kulli alawqaat ninkii xoogow gebi dhacana ilaahay shuurkiisu meel kaga dhacay hadday tahay jamiica almacaasi waa in la yidhaahdo waa kufri ataqsiir fi shukri gaboodfalid iyo gaasirid iyo gaabin xaggii mahadnaqi hadday tahay macaasidoo dhan iyo dunuubto dhan iyo acmaasha aad ka tagtoo dhan baa waxay yihiin noqon isku baab maxaa dunuubta qaarkood qayb loo yidhi waa kufri qaybna macsiyun loogu daayay haddaad ujeedo inkirid iyo dafirid wey kufru nicmuhu nicmada ilah aad dafirtana asagu waaba kufri abara laba darmi un doro labadaa farood kala qabso wey mad saddexaad ma jirte marka wuxuu ihi bal kul man taraka shayئa min alfaraa'idi faqad qasara fii shukri nicmat اllah fayanbagii kulu muqasirin marka waxaa waajib in lagu magacaabo calaa ra'yika kaafiran fayanbagii an yusamaa kaafira calى hada اwajhi calى hada tawiil tawilkaad sheegateen muhim jiddan way inaad baxdiga akhridaan kufri la sheegay haddaad aragto wadaad kula boodayo kufru nicma ama waa murji ama murji ah mxuu ahaayey ku kaadiday dhagaha kaga kaadiday ama min xayu laa yadri buu ku ta'auray oo ayagu moodahaya culummo quman oo fiican iska ilaali hawshaad saa darteed selafka lagama soo guurinin buuri mujaladka labaad sabxada sideetanaad baxiga inaad akridaan wuu iska fiican yahayba xukmu taarika sala fi sharxi lcumda cumdatu laxkaamka ma ah waxaanu ka hadlayn cumdat اlfiqhi ibnu qudaama fi lfiqhi اlxambali weeye sharxa waa ilaa toban bog weeye tobankaa bogba isha mariya waxaa ku jira cilmi aad u qiimo badan baa ku jira marka waxaa isdoontay waxaa isdoontay he hadalkii abu cubayd iyo iyo hadalkii sheekh اlislaam inkastoo hadalka shekh islam uu ka faahfaahsan yahay hadalka abu cubayd wa ama alqowl الثaanي qowlka labaad waa qolyihii yidhi waa calى sabiili التakliidi والtarhiib almaxmuuli ku xambaarahayay axaadiiaasi cala takliidi adkan iyo dhoojin ku xambaarahayay famin afdaci maa tu'wila calىa rasuuli اllaahi wa asxaabih midkan wuxuu yihi waxaa weeyaan wuxuu keenayaaba kufri wuu keenhayaa inaad tirahdo xadiidkan waxaa weeyaan waa kharaja makhraja tahdiidi wuxuu ku soo baxay goodin iyo adkayn iyo dhuujin iyo bajin buu ku soo baxay laysa calaa xaqiiqatihi waxaa ka dhalanaysa he in ilaahay subxaanah wa tacaala uu buunbuuniyey shaygii xadkiisana uu dhaafiyey waa khatar marka waa naqsi iyo xadgudub iyo rabbi meel kaga dhac weeye ama nebi maxamed oo macsuuma oo loogu talagalay shay walba xadkuu leeyahay iyo qadarkiisa inuu dhigo oo uusan dhaafinin ayaa wuxuu dhaafiyey dembigan weeye heerkiisii iyo xadkiisii buu dhaafiyey nabigu marka mujaazafa hadalkiisa ku jira yaa hadalkada ka dhalanaya oo tajaawus baa ku jira oo mubaalagaa ku jirta ka badbadin baa ku jirta taana waa maxay waa طacnun fi الrasuul min xayثu laa tadri ciyaada biاllah saa darteed buu ku yihi abu cubayd famin afضaci ma tu'wila calى rasuuli الlah waxyaabaha u liita ee u foolxun ayuu ku jiraa maatuwiic ee maxamed lagu fasiray axaadiiiisi iyo wa asxaabihi wa calaa asxaabi rasuulilah asxaabta nebi maxamed iyo nebi maxamedba waxyaabaa hadalkooda lagu fasiro waxyaabaha u liita weeye in lagu fasiro taqliid iyo tarhiib ayib oo muxuu yahay an jacaluu اlkhabara can illaahi wa can diinihi waciidan laa xaqiiqata lahu inaad ka dhirto an jacaluu اlkhabara khabarkii can illaahi ilaahay ka yimid wacan diinihi diinkiisa khuseeye waxa ruuxii sameeye faqad kafara iyo muxuu ahay ahaa waciidan bay goodi bay ka dhigeen laa xaqiiqata loo aan dhab ahayn shala aan kugu miaaliyey hadda ku noqon mayo waa anigii mobayl kugu miaaliyey mobaylka ha taabanin baan ku idhi haddaad taabatana uu kugu qarxi mobaylka haddii la taabtana qarxi maayo xaqiiqa ahaan laakiin waxaad rabtaa hee inuusan ninku mobaylka taabanin uusan kaa farfarayn usan kaaga ciyaarin xaqiiqada aad doonayso waa maxay waa in mobilka uu nabad galo waxaadna ku sheegtay haddii la taabto inuu qarxayo rag lagu baaba'ayo dhaawac iyo meydka la kala guranhayo marka maxaad ku samaysay mobilka waxaad ka dhigtay bam bam qarxayaa mobil ka dhigtay xaqiiqaduna waa mobil nokioo sakaraado meesha iska yaalla marka maxay noqotay hawshi goodigan diinka ku jira iyo xadiistan kufriga sheegtay iyo aayadahan o dhan waa maxay waa adoon mooba yidhi waa bambamna maa xaqiiqadu hadalka ilahi wuxuu noqday marka kalaam kharaja cala tahdiidi walwaciid laa xaqiiqata lahu kufri mudamana ku jira marka kufri libaasan oo mubaana ku jira sheekhu muxuu uhi wahaadaa ya wuxuu ku biyo shuban buu idhi ta'wiilkan kufriga sheegto lagu awilo lagu fasiro takhliid iyo tashdiid wuxuu ku biyo shuban ilaa ibطaali اlciqaabi ciqaabta in la buriyo wman yqtl mumina mutacamida fajaزaؤuhu jahannam waxaadii kharaja calى sabiil الtahdiid bimacnaa ciqaabtan ma jirto wey markaa tir calى sabiili الtahdiidi wالتaqliidi weeye xaqiiqda waa maxay lan yakuuna jaزaؤuhu jahannam yani waciid ibطaalu الciqaab lannahu maxaa yeelay buu hi amkana dalika fii waaxidin minha axaadiia hal ka mida haddaynu sidaa ku fasiro kaana wuxuu noqonaya ibطaalu ciqaabkaasi mumkinan fi lcuqubaati kuliha cuqubaadkao dhan marka axaadiio dhan baad ku tumi shekhulislaam ibnu teymiya hawshuu ku dul wareegay abu cubayd ee uusan ku dhajinin buu carab ku dhajiyey inay gaalnimo cad sheegay insaa axaadiita lagu fasiro markuu ka hadlahayay kufrigii ku yimid axaadiia man taraka salata faqad kafara iyo muxuu ahayey alcahd اladii baynaha wa baynahum tarku sala faman tarakaha faqad kafar wuxuu yihi in lagu fasiro kufr calى sabiili التaqliidi wاlmubaalaga gaalnimo cad weeye hadduu ruuxu galnay wax awilahaya laakiin adoon garan inu murja ay ku waashay oo xaafid bn xajar fatxubaarigiisa un dabagalay ila ninku waa nin mxuu ahayey muawila xaggana mxuu aha tamashcur ku jiro weeye culimmadiisoo dhanna lam yakun fiihim salafiyun waaxid intaanu kale ka warabo lam yakun fiihi suniyun baxd inamaa kaanuu maturidiya wa ashaacira bay ahaayeen marka waxaa weeye muxuu dhoodana arday waliba macalinkiisa meelunba oga ekadaaye marka waxaa weeye taasi waa qasab wax kale haddaadan macalinka ka raacin hadallihiisi baa wax kaa soo gaadhi fartibaad sidii wax u qori jiraad u qori markay u yar tahay ra'daas u maroojin jiray baad u marooji waa la hubaa macalinka saacad wax kuu sheega ama wax ku bara inuu kaaga tegihe saamayn iyo raad buu kaaga tegi marka waa raadka ay macalimiintii iyo waalidku kaga tageen sheekh albani raxmat ullahi tacaala calayhi maadaama aabihii iyo ragga waxbaraba ay maturidiya xanafiye ahaayeen aaaar way kaga tageen ayib saa darteed ba isagoo aabihii reerkiiba ka aqoon bandaabu ka badbaadi waayey baashaas aynu soo sheegnay irjaaga ah sheekh hadalkiisa aan dareelay shekhulislaam warkiisu waa iska kooban yahay wuxuu idhi wa ama man yaquul huwa calى sabiili اlmubaalagati wاtakhliidi falacamrii ayu mubaalagatin aw takhliid wuxuu ihi waa runtiin oo waa takhliid iyo adkayn iyo mubaalaqa meesha u dambaysay laakin calى اlwajhi اlmaxduudi min hayri mujaazafatin wala mujaawaza wman اctaqada ana rasuul اllahi sal lay slam yamdaxu camala calى sabiili الtargiibi aw yadumahu أو يضمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولا عظيما بل قد كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون كلامه وأصر عليه بول هذا الكلام معنوه حنبارسن يا هداد فهنسنت قال باطي بول بمعنى نبي هول بنبونيي وشيء حدكي سر دافيي ومعي نبي مشرع بغير ما أنزل الله وي نبي دينكي بكبحي وي markay quraysh dhaheen cabdulaahi bin camr bin caasow nebi maxamed wax walboo dibnihiisa ka soo baxa maxaad u qoraysaa nabigu marbuu cadhoon marbuu faraxsan yahay marbuu caadi yahay war nabigu markuu cadhaysan yahay wacdigiisa iyo diinka uu sheegaha qorin bay dhaheen bashar weeye cabdulahi wuxuu ihi ballamka ilaahay nabi maxamed dibnihiisa wixii ka soo waan qorayaa fi ladabi waridaa haddana murankii bay ka degan waaye nabigu u yimid nabi allow quraysh baa idayn laha dheheen maxaan sameeya nabig wuxuu uhi waladii nafsii biyadii maa yakhruju minhu ilaa xaqun uktub yani macsuum weeye war hadalka dadka bombooniya bu sheekh wuu sharxay hadalku wuu dheeriya waa iska soo gaabsaday akhriya meesha ayada mujalladka labaad kitaabka hadda idiin soo sheegay safxada siddeetan iyo koobaad sharxu shekh iسلام بن تemiya mujaلadka labaad صaفxada sideean iyo o uu soo gaabsado waana inuu soo gaaba shekh wuxuu leeyahay dadka hadalkood lagu xambaaro mubaalagada iyo تakliidka iyo mujaawazada waa ruuxan macsuumka ahay شhucarada iyo wadaadaha iyo bini aadamka kale waad dhihi karta hadalkii way bumbuniyan لann macsuumiinba ma aha intay xanaaqaan ama hawshu ay la yar cuslaato inay yar anfarinayo baashi halkan ay halkaa dhigaan baa laga yaabaa laakiin ilaahay rasuulkiisii shay walba waxay dhigahayaan meeshuu lahaa tarhiib iyo mubaalaqe iyo howlaha ma jiraan alla akhriyo marka warku waa sidaas laakin calى اlwجه الmaxduud min غayri mujaaزafaة wala mujaawaزaة wman اctaqada ana rasuul اllahi yamdaxu camala calى sabiili الtargiib niman baa ilan waxay ku fasireen axaadiista wadata ajirka weyn ninkii sidaa yeela intaasoo kunuu ajir buu helaya intaasoo dembi baa laga dhaafaya intaana waa la dalacsan wa dhan waa calى sabiili الtargiib xaqiiqa ma aha tilagu shaqu ka hadlaya sida waciidka niman ay u xadgudbeen tarkiibka niman baa ku xadgudba waa mucsilada iyo waciidiyadii wman اctaqada ana rasuul اlah yamdaxu camala calى sabiili الtargiib aw yadumuhu aw yadumahu calى sabiili الtarhiibi bimujaawazaة fii mowdicihi beskis in la dhaafiyo waziyaadaة fii nactihi faqad qaala qowla caظiima bal qad kafara biاllahi warasuulihi in fahima madmuuna kalaamihi waasara calayh war dhammaystiran wey hawshaa iska ilaaliya labada cudurba horta ka bogsada cudurna waxaa iska leh labada cudur murja iska leh in waciidkii la yimaado le xaqiiqa mi wa calى sabiili الtarhiibi والتakliidi والtashdiid caqiidaة اlmurja waman taأara bihim wey in lagu xambaaro kufraan nicmana waa isla ayaga sheekhu marka saasuu taa ku gaabsada wa ama ثالث weligaa marka hawshaa ka badbaad kutub الtafaasiir markaad maraysa haddee tif bay ka tahay kutub alxadiid iyo shuruuxda markaad maraysa bur bay ka tahay sharxa nawowi soo qaad waciidka uu la yaabo wuxuu ku leeya imam nawowi raxmat ullahi tacaala calayh hada qad kharaja calى sabiili الtargiibi والtashdiid soo qaad shuruuxda bukhaari nafs alqadiya maxaa yeelay kutub اlaxaadiid ragga sharxay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus waa ashaaciriya maturidiy inaad tafsiir salafi ahaad hesho oo mutaakhir ah ama sharx xadiiثoo mutaakhiroo salafi oo sunni calى jamiic اlusuul waa shibhu naadir kalkibriit اlaxmar saa darteed baa sheekh muqbil wuxuu yidhi markuu soo baxay sharxii nasaa-i ee wadaadkan u laha ethoobiyaanka dakhirat اlcuqba fi sharxi اlmujtaba wuxuu yidhi wuxuu yidhi waa sharaxa waxiidka ah een u haya buuhi kutubi sita shuruuxdooda ee sunniga ee salafiga ah allaahuma wadaad hebel iyo hebel wadaadka mubaarak fuuri iyo cadiim alabaadi saaxibu cawn almacbuud ayuu raaciyay lakin wuuu ihi waxaa ku jira ayaguna bidac bay leeyihin waa runtii bidac bay mulaxadaad bay leeyihin halkaa sharax baan haynaa buui saasaad laangaab utihin horta sidiinuba oo niman hadda laangaab ayaa tihiin marka is-ilaaliya oo in badan baa idiin sheegay dilharo joogoo dareen ku joog badhe ree macalin meel dilharo la yidhahdo qabaa'il badanoo col iskugu yimaadaan oo musiibo laisku laayo oo nin geel ku mayaracay uusan nabad ku dheelmanaynin yaa meesha maxaa la yidhi dilharo joog oo hee dareen ku joog dareen meel koonfur ku taalan ayadna waxaa la kadle iyo kun yaasiin kadle iyo kun yaasiin ama kadla kumar oo ada ordahaya mar ama adoo kun yaasiin soo akhrista mar niman suxaro waaweyn baa fadhiyo ay ku dhigahayaan marka howlo badan baa jira waa lama galay wey kutubta tafsiirka iyo kutub اlaxaadiiث markaad marayso masalaة اliimaan adoo iska soo xaqiijinin iyo masalaة اlkufri wاliimaan sida loogu kala tegay ha isku muطaalacaynin haddii kale bidca intaad laqdo ayadaa un baad wallic oo daaci hicac baad ku hayn maanta hicac waxaad daacaysana waa maxay waa bidac ummaddina waad aafayn aada isu ilaaliya ayb ama aali midka saddexaad kii saddexaad waa maay waa khawaarijta madhabkoodii macaasidii la sheegay oo dhan waay leeyiin wuu kufriga gaalnimo wey kufri walboo yimaadana waa kufri akbara lamana awili karo war qaraa'inta adilada ijmaacaadka maya wa ama aali aladi balaga kufra ridati nafsaha fahuwa sharu min aladi qablahu sag waaa ka dhalay in nin walba la takfiriyo ahlmacaasi ahluqiblihi kulli wax islaama ma jiraba yaa macsuuma oo nabi maxamed ka ahayn nimaan dembi ku dhicin baa jira nin walba waa gaal wax soo hadhayba ma jira hadee aladii kaasoo balaa gaadhay bui kufra ridda tawiilkii wuuu la gaadhay tawiilkii wuxuu la gaadhay kufra ridda nafsaha fahwa sharu min aladii qabla tawiilkii hore asagaaba ka daran buui liannahu madhab اlkhawaariji khawaarijda madhabkeeda weeye waxaad moodaa in eh, alimaam abu cubayd uu la mid yahay axmed oo salafku markay isbarbar dhigeen murji'i iyo khawaarijiyaa daran salafku waxay u badan yihiin in he ay murjia liidatoy daran tahay islaamkan oga daran tahay hadalka hadal ba iga raacay kitaabka idii xawile ma soo akhrideen mise wakhtigaa deg deg ahaa shalay waxaan ina xawilay mise daraad ba ahayd ma xusuustee ma shalay ba mise daraad aqwaal الtaabiciina fi اliimaani wa tawxiid اlasmaaءi والصifaat daraad hadday ahayd mmuku ilnaqdeen maktabaduu yaala daar xadiisee loo waagi karaa masjidinkaa iska dhex raadiyey waa adoo yidhaahdo ma raadi lama hayo mintaas taabateen baa lama hayo mise makaatibtii baa tagteedo ka soo weydeen yacni markaad aahaartaa akhrido waxaad ogaanaysaa almurji'atu ashaddu wa adaru cala alislaami wa ahlihi min alkhawaarij si kastaba noqota abu cubayd waxaad moodaa inuu axmed taageersan axmed iyo jamaaca min asalaf oon badnayn baa qaba alkhawaariju adaru min almurjia qaacidada qaacidatulbidac loo yaqaano marka la fiiriyana alkhawaariju akhafu wa aysaru qaacidatbidac oga jeeda shekhulislaam qaaciduu leeyah uu ku sheegay fii sharxi alcaqiida alasbahaniya wuxuu ku sheegaa fii kitaabi annubuwaat wuxuu ku sheegay meelo dhowr ah wuxuu leeyahay waxaan ogaaday buu horta hawshuu sheegtay ruux bani aadan oo sheegtay ma arag waana ila inuu imaamkii ku run sheegahayo wuxuu idhi bidco walba oo islaamka ku timid oo bacda muxamadin calayhi salaatu wasalaam soo dariday oo diinka ku timid qowlan wa camalan wa waan ogahay buudhi maalinkay timid baan ogahay buudhi ciddii ka dambaysay baan ogahay buudhi sababka keenay baan ogahay buudhi waa hawl lagu kala tagay hawsha hawl lagu kala dhaqaaqay wey marka waanan filahaya annahu saadiqun fii dalik min cahdi muxamadin ilaa cahdi ibni taymiya intaa inuu ka warqabo way ila tahay wuxuu sheekhu marka sheegaa asalka waxaan u sheegay tamhiid litilka alqaacida aaniya oo ah uu sheekhu yidhi kulamaa kaanat albidcatu ahafa kaanad asbaqa fi اlxuduudi wاduhuur bidh wakulamaa kaanad ashadda mukhaalafatan lilkitaabi wasunna ta'ahara duhuuruhaa wa ityaanuhaa buui bidcadu mar walba e, e, ay daran tahay oy caddahay mukhaalafadidu lilkitaabi wasunna way ta'ahurtaa way dahdaa buui xilli dambe oy saxaabo dhammaadeen oy taabiciin dhammaadeen oy culummo lee'atay bay bidcooyinka waaweyn iman hayaan buui ee kitaabka ilaahay si adag u khilaafsan iyo sunnada iyo ijmac muslimiinta bidcada laakiin daqiiqada ah ee aan aad loo dhowroofaynin ama aan loo dareemaynin siday kitaabka u khilaafsan tahay ama sunnada u garamarsan tahay ayaa soo degdegto durba dhacda buui oo soo gaadhaxda saxabada dhexdeeda dhacaysa oo xilligai saxabada imanaysa axdigooda imanaysa ka bidcat alkhawaarij waxay timid saxaabadoo nool ayb laakiin bidcat lmurjaa waxay timid asagoon hal saxaabi noolayn hal saxaabi adduunka taagnayn bay timid bal taabiciinta badankoodna ay leedeen kibaaru taabiciin awsadu taabiciin iyo sikaaru taabiciin baa soo gaadhay bidaayadeedii bidaayadeedii nin raggay ku biya dhigtay ee ku rafaaday ee la halgamay ee la daga waxay ahaayeen kibaaru atbaaci taabiciin kibaaru atbaaci attaabiciin marka bidcat اlkhawaarij ayaa ka horaysa duhuurka iyo xuduudka calى bidcati alirjaa bidcat اlkhawaarij baa ka horeysay xuduudka iyo duhuurka calى bidcati اlmuctazila waxaa u horeeyey xagga duhuurka bidcat اlqadariya oo nufaat اlcilmiga ah iyo bidcat اlkhawaarij ayib sidaa darteed baa la isku khilaafay takfiirintahe khawaarijta akaru ahli cilmin waxay qabaan inay muslimiin yihiin ama alqadariya hal kooxba aad laiskugu waafaqay inay gaala yihin qolyaha ilahay cilmigiisa inkarin ama qolyaha cumuuma mashii'at illaahi iyo dafiray mxuu aha khalqu afcaal cibaad iyagu laba qowl baa ka jira laakiin qolyaha murji'at اljahmiya khulaska murji'ada dhabta ah ayagu hee inay gaalayihin layskuma khilaafin xagga dhibaatadana dhibaatada ay murja ee khawaarij u geysato muslimiinta waa dhibaato fi dimaai wاlamwaal fi اdimaai wاlamwaal laakiin murjo waxay kuu geysan dhibaato fi اliimaani wاlkufri ah halkaasi way culamada ka fiiriyeen dhibka ku soo gaara diinka ee ku soo gaara maalkaadii iyo dhiiggaadii waa dhib adduunyo dhib addunya waad ka kaban laakiin caqiida xumo iyo adoo isla fiican inaad muxuu ahaaye diintiiba aad ka tagta ka thawbi saabiriya murjaa la timaada adugu kitaabkaas dib ha loo akhriyo aad nuquul fiican baa ku jimila saxaabati wataabiciin aad u qiimo badan nimankaani aladiina kuwaasoo kharajuu mariqu ka siibtay min addiini diinka kaga baxay bitawiili tawiil bay kaga baxeen tawiil xun jahli baa u geeyey jahli baa u geeyey waa inagii soo maray caamilkii uu sheekhu ku leeyahay sababkii keenay baan garanayaa khawaarij iyo muctasilo waxaa u geeyey madhabkan baase baailka waxaa u geeyey tacdiim اdunuub tacdiim اdunuub ayaa la xadgudbay ilaahay see loo caasiyay baa la weynaatay markaasay meel fog kula gaadheen ayib waxaa intaa u dheeraa marka aljahlu bitawiil اqur'aani والsunna amaa qolyihii murjiayagu waxaa gashay bidco ah nafyu takfiiri can ahli اqibla ama nafyu takfiiri cala cibaarati mxuu ahaay ibnu taymiya nafyu takfiiri calaa can man sadaqa اrusul saan ruux muslima oo islaam sheegan oo diin sheegan loo takfirinin yaa murjia baashanba wax naga gaalooba ma jira soo istaageen adduunka hadda ta ka taaganna waa sida sidii loolah waxaan ka digaynaa he takfiir ayaa waxaa loo galay takfiirku waxay dhaamaan baa loo galay murjo waa la dhaafayba islaanta waxay tiri intii xinkayga lasu mxuu ahay lusus taaban bay tiri ama cillo la rimaa bay tiri waa cillo dhalaa way ilowday masayr baa galay nin kaloo islaanta guurs islaamba guursaday soo guriga sii gelo oo meeshoo la bayraqi bay maqashay iyo ninka islaantiis oo fara ciyaarahaya marka waxay tiri inta xinkayga lasu waxayn bay tiri ama waa cillo la dhalaa oo waaba xaaskiisii xaaskiisii wey marka wixii o dhan masayrkii baa la tegey masayrkii baa la togo marka ninku xaaskiisi la joogo oo ay xaaskiisii tahay wax o dhan gurigu gurigiisii yahay hawlo badan baa dumarka laga sheega mhm. midna waxaa la yidhi islaam sirsan baa nin ero ku sokolo heblo iska warran guriganu galay tir halkanuu galay iska warran ben maxaad ku bariday lagaba kari waa guri laga soo bixin waa islaantu miyay waalan tahay buuri la yaabayt anagu waa la yaabnay halkaa unba kusii jiraa yacni waxaasba ninka bariidinhaya iyo warkanba waxay moodaysaa in ninka ayay ku kacsaneen in lala hayo oo lala weeraraayo sida oola yaabtaba oola yaabnay tiri dadkao dhan baa la yaab la yaabidda ayaday ku socotaa baalku waa cudur wey cudur wey xadiid laisku haysta sixadiisa oo wadaadana dhen waa xasan wadaadana dhen waa daciif waxaa ku yimid haweenaydii ninkeeda intuu la guursado masayrkaasi u sabirto dulqaadato masayrka celisa waxay helaysaa ka ajri shahiidin xadiidkaas anigu in la taxsiiniyo oo bal haweenka lagu akhriyo oo muxuu ahaayey la gaadhsiiyo yaa show yar ficlaled waa isleeahay laakiin hawsha hawada u khuduuci waa inuu la fiiriyo qawaacid alxadii almuhim <clears throat> nimankaasna halkaasay baashii la tagtay waagidam waxay gaadhay inaan dhahno shirkiga iyo gaalnimada ahe maslaxa ku bannaan daruura ku bannaan tagte baash fogaate haddaanu marka ra'yi waxaan qabaa wahaabiyadu hadda badankeed adduunka joogtana shirki bay ku jiraan suufiyana shirki bay ku jiraan asuufiyatu waa mushrikuun wa kaiir min alwahaabiyin ahe ama badankoodba waa mushrikuun maxaa idiin dhexeeya nimankan shirkulcibaaday ku jiraan sheekh cabdilqaadir iyo awliye iyo masaakiin bay daba taagan yihiin idinkuna shirku tashriic baad ku jirtaan godkaa wadaad ba hadda ka hor intaan gelay wuxuu yidhi maya akaru culamaaءi اlmuslimiin baa baneeya hawshan doorashooyinka iyo intikhaabaadka waxaan ku idhi haddaan idiin salinno suufiyada hawlaheedaba akaru culamaaء اlmuslimiin baneeya oo diin iyo tawasul iyo khayr iyo awlinimo u arka oo waxay leeyihiinba ibnu taymiya rag yar oo mxuu ahaay langaaba mooyeen wax diidayba ma jiro waana runtood xilligay bidcadan tasawufka cafwan qubuurta iyo tacdiimkeeda ay bilaabatay ilaa yowmina haadaa wadaadaha diiday iyo wadaadaha ogolee meel maran keebaa badan marka hadday aar culamaai muslimiin ay tahay akaru culamaai اlmuslimiin waxay qabaan suufiyadu iyo qolyahan qubuuriyiintu inay muslimiin yahin muwaxiduuna mukhlisuuna lilah wax shirkina aysan ku dhicin marka maxaad isdoonisaan wadaad miskiino intii la weydiiyey culamo badankood qabto maxaad suufiya ku haysataa ood u leedaha waa mushrikiin oo meyd looma geyn karo oo janaazadii ku tukadaan ma ansaxayso oo ducadooda la aqbali maayo nagnagtan maxay tahay shirkulcibaaday ku jiraan wاtawasuli wاlistiqaaha idinkuna waxaad dhex fadhidaan hee shirku الtashriici wاlxukmi waana isku mid cinda ahli اlcilmi maxaad ku haysataa annagu culmadii badan culmadii hadma kuwa idinku idinka xisaabanaya intan wahaabiya idinku wadataanba dadka maanta cilmiga sheegto culammada wahaabiyu yaa badan muslimiinta kale ya inta wadaad suufi ee hindiya joogta keliya kulligiin idinka badan kulligiin hadda intaan meel kaleo la gaadhinba waxaan maqrib iyo muxuu ahay afrikada waqooyi fadhiya yay yihiin suudaan yaa fadhiya masar waxa dhooban in yar weeye wadaadaha wahaabiyada boqolkiiba hal may dhanno indunuusiya yaa fadhiya nigeria oo yaa fadhiya ma taqaanaa war adduunka haddii laydin xisaaba macal caamadeenna boqolkiiba laba gagaari maysan muslimiinta ama shan warka inaad fahantaan muhim jiddan wey marka hadday tahay aar culama yaa baneeyey akaru culamaai اlmuslimiin dadka islaamka u nasab shaytaan ka hadlaya aniga waxay agtayda ka yihiin hawl kuu ma aha ayib maxay qabaan waxay qabaan sheekh cabdiqaadir in la baryo oo awliyada la barakaysto oo qubuurta lagu dawaafo oo gowraca la kala tuuro hawlaha inay tahay min aliimaan wa min ataqarub ila اllahi subxaanaه wa tacaala marka wax ii sheeg adiga wax ii sheeg haddaad tirada kufriga annago kufri yar daqiiq o khafi kooduna waa mid daqiiq oo khafi ah oo ayagaba waxay leeyihiin waxaa ku jira min baabi اlmajaaz اlcaqli wey markay leeyihiin noo gargaar akidna akidna yaa shifaaa quluubina markay leeyihiin waa maxay nebi maxamed oo ma jeedaan bay marka u jeedaan wey ilaahay bay u jeedaan bimacnaa ilaahay noo bari weeye ee adugu noo gargaar ma aha yani wuxuu muxuu ah wadaadkii almaaliki maka waxaasoo dhan wahaabiya jahli baa haye inamaa balaaqada akhrista buu sidiinaba horta dhib baa idin haysta balaaqada soo akhrista tan waxaa loo yaqaanaa almajaaz alcaqli isnaad baa ku jira muxuu ahay majaazi ah lagu kala tegba waa adoo yidhi un muxuu ahay amba muxuu ahay alrabiicu albaqla yani aw izarca marka waa maxay rabiicu wax ma bixinina waa maxay ambata rab rabiici albaqla wey alaabtaasaa meesha ka go'an soo garamaysa shee cabdulaahi mxuu ahaa shee cabdulaahi gurey waagaan isku haysanay eh, jaamica mosco doodii ka dhacday laba kun iyo kowdii ma ahay wixii uu dagaal dhigaysa maad arkayn warku waa saas marka warkiina soo ama aan daliilka ku kala baxan iyo shayga xaqiiqadiisa wuxuu yahay iyo nuxurkiisu oo markaa waa idiin soo sheegay maalin dhowey su-aashii sanka layska geliyey waa aniga idiin sheegay qaabka laydinku tagfiirin iyo waxa gaalnimadu ma akhadkeeda waa inaad fahantaan muhim hadday tahay xagga loo badan yahay war waa idinko dhan baba laangaab ah ninkii suufiye mushrikiin weeye yidhaahda asaguna intikhaabaad iyo baarlamaanaad iyo diinu dimuqraadiya inuu dhex booda qaba sidaana ku banaysanaya saana muwaxid ku ah anigu inuu wareersan yahay la taha ama la jiifiyaano bannaan weeye ayib hawshaasi aada laskaga ilaaliyo aladiina mariquu min addiini bitawiili fakafaruu الnaasa suufiye weli maaysan gaarin ayagu nimankoodan soomaalida intaan ka warqabo weli maaysan gaarin hee in kufri ay ku bannaystaan maslaxo iyo daruuro weli halkii bay taagan yihin laisku ogaa ilaa man ukurahay taagan yihiin laakiin idinku hadda waxaad bilowdeenba maslaxa keentay daruura keentay maslaxadii hawlaheed o dhan waad ogtay wax ka dhacay masar lagu fashilan isku gubatay waa isku dhabaashay wax walba waa isku dhalaalay xataa gaalnimada inaad isku maamushaan laydima ogolo xataa intaad gaalowdaan gaalada inaad si fiican ugu dhuflaysaan ood idinku isku xukuntaan laydima ogolo maxaa yeelay xoogo waxaa idinku dhex jiro idinku dhex dhuuman weeye mid fiican oo wanaagsan baa idinku dhex jiro hawshaan idinku dhex qarsoon bahay marka wakaasa almuhim marka bidcada cawaamisheeda iyo asbaabta bidcada keena aad iskaga ilaali iska ogow markaas xadgudubna ha samaynin taqsiirna ha samaynin beryahan dambe waxaa la celiyaa huluwi iyo muqaalaad baa la celceliyaa waxaad weydiisaa ninka hawshaa celcelinahaya maa huwa daabit اlghuluw quluwga daabitkiisu muxuu yahay waman اlxakam waman huwa اlkhasmu saddexdaas su-aalaad baa u taalla lama raba laakiin wuxuu ku dhigi haalibaa ta xoogow quluwi baa ku jira horta ninka khasmigaad iska soo horjeedaan waa kuma hebel hebel yaa xakam idiin noqon inuu asagu haali yahay adugun aad muctadil yaa xukumahayo anaa xukuman anaana ku xukumi weeye warkaasoo ma taqaanaa war xakamka inoo garsoori ee xukumi adugu inaad muctadil tahay calaa madhabihe ahli sunnati waاljamaaca waa kuma haddaba intaa marka laga maa huwa daabit اlghuluwi soo salafku iimaan mise daabitka maysa siin aliimaanu qowl wa camal hada huwa daabit daabit tacriif اliman cinda الsalaf daabit اlkufri way ku siinhayaan waa wuxuu ilaahay rasuulkiisa uu ku sheegay kufri ay ku sheegeen oo min alaqwaali wاlacmaali wاlictiqaadaat ah daabit bay kuu dhiibahayaan daabit اlghuluwi fi اdiin nasiib daabit ma jiro waa masaajaad wixii asagu u arkay inay deg deg tahay wuxuu dhihi huluwi weeye hayru macquul iyaakum اlghuluwa fi اddiin daabitka isiya daabit idhi ma jiro daabitna kuma siin karaan xakamna ma jiro ayib ya acdal الnaasi ila fi mucaamalati fiika اlkhisaamu wa anta اlkhasmu wاlxakamu buu hi abu yaa acdal annaasi ilaa fii mucaamalati nin boqoroo xoogu fooda geliya buu u calacalahayaa yaa acdal annaasi ilaa fii mucaamalatii buu fiika alkhisaam dooddaadaay kugu saabsan tahay buu wa anta alkhasmu ninka muddacigiilodoodin waa adiga buui walxakamu garta ninka goynna waa adiga buui xaggeen marka u badbaadi buui ma dhammaata isku dhammaata idan dhibka hadda jira kaas weeye wadaadku waxaa weeye hadda gorbaa iga sheegay na iga tiro igu tir ninka qorqodaha warkiisii weeye isagaa xukuman isagaa xakama garsoore ah isagaa tuhmada keeni almudaci caamka ninka tuhmada keeni ee xer muxuaha maxaad jirteen somaali maxaa loo yaqaan ninkaas xeryalyaso ma ahayn xeryaha guud almudaci alcaam waa asaga oo isagaa tuhmada kugu keeni kugu tacweyn qaadiga meesha fadhiga xukumina waa asaga makhraatiyaashana waa asaga tuhmadii iyo dembigii waxa jariimada ka dhigina waa asaga waa dhammaatay marka fiika alkhisaamu wa anta alkhasmu walxakamu hawsha adaadha layskaga ilaaliya muhiimad waxaad kaga badbaadaysaa inaad barataan usuul almasaa'ili madaahib alfiraq inaad barataan baad hawshaa kaga badbaadaysaan waxaa naga dhanna soomaali warkeeda ha ku lugoyn waxaase ilaahay mahadiya anigu aad baan hadda qaabka wuxu socdo waa ku faraxsanahay boqolkiiba uun siddeetan raalli baan ahay si wax ku socdaan waxaan soo gaadhay da'doodoo iska yar wahaabiye iyo kayrkoodoo isku haysta keliya farta waa la dhaqaajin karaa iyo maya iyadoo laisku hayo bisinka waa in lala jahro haddii kale salaadda waa ka goosanaynaa bismi illaahi goorta dhaanbooba kabahiina mawliidka tacsiyada abay abaydii abaysiti hawlihii muxuu ahaaye qunuut اlfajr salaat اlfajr hawlo yaroo furuuc fiqiga doolkoota ka tagnaan jiray furuuc yaroo fiqi ah ayay xabaddu ka socotay hadda xabaddu waxay ka socotaa masalaة اlasmaaء واlaxkaam muhiim jiddan waa calaa maa yuraam jamiil jiddan wax fiican baa kala bixi doona nimankii furuucda fiqiga ka niqaashaya bisinka waa in lala jahro iyo maya waa in la siraysto iyo waxaa weye waa in la qunuudo iyo haddaad qunuud waa idinka goosanaynaa iyo muxuu aha tacsidii iyo iisoo qabo abay abay iyo mxuu ahaaye kuraysigii gabadhi sagaalaysan iyo toddobaysigii hawlihi o dhan baa laisku hayay shaashsaarkii gabdhaha marka arooska loo shaashsaarahayo hawlahaasay xabaddu ka socon jirtay iyo waalidkii wax ma ka sadaqayn karaa waan laysa lilinsaani ilaa maa saca waad garanaysaa xabadda meeshaan ka soo bilowday sawabaka lama yaqaan hadda hawshaa way furuuc fiqi ah oo khilaaf saa'iqa barhkeed ka furan yahay badhna uusan ka furayn inay tahay baa la ogaaday yuu kala teg way bislaatay waa la dilay qad qataluuhaa baxan hadda waxay ka socotaae man huwa اlmuslimu waman huwa اlkaafir man huwa اlmuminu waman huwa اlmunaafiq halkaasay hadda ka degaysaa waa la kala mihahay say u socoto waxay ku bogsoon boogtaasi meel wanaagsan bay ku bogsan kuwo kaloo marka aan jahli kaga suganaba haddaan u gudbi marka marxalaa socota geedi socod baynu ku jiraa ha degdegina lan turaacuu warku waa intaas لأنه مذهب الkhواaرج الذيiنa mariقوا min الدين بالتأويiل فكفروا الناaسa markaad markay doodu socoto intaanan ka bixin markay doodu socoto waa in dadka ahlulxaqa ah ay difaac mustamida galaan difaac mustamiid ah iyo weerar iyo masaa'il caddayn waa inay indhaha gal ka bixiyaan bicilmin wa sidqin haddii kale boogtu waxay ku bogson xaajadan la isla dhigin meelaan saxnayn tan way bogsatay halkaa inoo dhiga tu kalaan u gudubna la dhihi waxaa lagu dhigay khalad baa lagu dhigay hadhow ma sixi karti kama daba tegi kartid waxa ibnu taymiya ku dhacay wey xilligay doodu taagan tahay waa inaadan xaqaada diineed ka shaksiga iga daa duruuftaada shaksiga hawlahaada iyo cirdigaada iyo adigu wax walba ka tanaasul laakiin xaqaada diineed ee ilaahay diinkiisi iyo kitaabkiisi iyo ummadda qadiyadooda khuseeya waa inaadan ka tanaasulin miqaala dara haddii kale boogtu waxay ku kamaysaa laftuna ku kamaysaa si guracan dhibkaana hadhow baa lagu baabi'i ummad badan baa ku halaagsamay irjaa baa markaas yaan mataqaynaa oon walacaynaa waa lagu kala tegay ama madhab ulkhawaarij baa ina geli oon ku baaba'aynaa ama muctasilo weerkeed baa ina geli ama bidca cusub oo haddaba iyadoo kulul baabayaa lagu bogsan marka hawshan yaan la fududaysanin wadaadaha qaarkood ee mukhlisiinta ama muxibiinta ama naasixiinta ku jecel ba wa kudh wadaadow waxaad sheegi karta waad sheegtay waad daashay haddana baashu cariga hadlay maraysaay maad iska yar aamusti haddii la yar aamuso baasha waxay ku bogsan sheekhana ma taqaana meeshii meeshii raku baaba itegi waa lagu kala tegaaya marka waa in la booqo wadaadka wuxuu ihi markaan aamus dhahaba waxaan arkay buui eyhe ey sarar wata firo dhan iyo darab dhan sarar eys kala ordiyo dif dif dif ma eyba ey balaq baa la siin jiray iyo muxuu ahaay sanbab iyo sarar wixii rag lagu soori jiray weeye ba sarar baa ey loo dei karaa marka lama aamusi kara buuri almuhim xeeladaysuguna ma xumo xaqudarurkuna ma liito <clears throat> fakafaru naas dadkay takfiiriyeen bisigaari الdunuubi wa kibaariha sheekhu اlislaam ibnu taymiya wuxuu ihi أwalu طaaئifaةi kafarat اlأuma الإslaamiya bالdunuubi wاlkhaطaaya alkhawaarij laa yuujad sheekhu اlislaam oo yidhi walaa caalim min culamaaءi اlأumma waataxadda in la keeno oo qaba oo yidhi أwalu طaaئifaةi kafarat الnaasa bاlkufriyaat alkhawaarij lasoo heli maayo waa khaطأ loo bahan ya ad iska saxdaan culama waxay leein awalu طaa'ifatin kafarat الnaasa bالdunuub bاlmacaasi ka shurbi اlkhamri wالzina wالsariqa wa alkhawaarij laakiin awalu طaa'ifatin kafarat الnaasa biاlkufriyaat muxamadu calayhi salaat wa saxbuhu wey awalu طaa'ifatin kafarat الnaasa biاlkufriyaati wالshirkiyaat waa muxamadu wa xisbuh calayhim الsalaaةu wasalaam iska ogada hawsha aawade ya maxaa tiri may anigu waxaan ka hadlaya ummadda islaamkan ka hadlayaa maogta adiga ibrahin haisii celinaya halkaas way fogta baashoy diin ulambiyaa weeye maxaa jira nabi maxad sal l slam muxuu yidhi ninkii aayadii aroosan ama eeddadii hee ha la soo dilo maalkiisana ha la haniimaysto faygana dhinaca laga dhigo khumuska khumusulkhaniima curaniyiin nimankii geela raacahayee gaaloobay nabigu waa laayey markaasuu weliba isdhaaf u gooyey markaasasay biyo u lahaayeen caradu u cantugeen bay ku lee'deen cabdulahi ibnu khaal maxaa loo dilay riddaa loo dilay miqyas ibnu sabaaba maxaa loo dilay riddo labadii gabdhood yani waxa hawlahan waxaa iskale muxamedun calayh maanici zaka maxay eedeen murtadiin qaba'ilka reer bani xafiifa kumaan kumka la jaray boqol kun oo ruux baa laga dila laha reer bani xaniifa wadaadda waxay maee boqol iyo labaatan kun baa la dilay fii khilaal alaaa ashhur saddex bilood gudahood boqol iyo labaatan kun oo ruux wadaadaha ka badiya fuqahadii saxaabadae meesha ku dhammaatay ansaareed keliya yaa saddex boqol iyo goga ahayd alansaar fuqahadoodii iyo culummadoodii ansaar meesha ku leeatay wey bal culummadu waxay sheegeen xuruubu ridda ee abubakar saxaabada ku dhimatay iyo intuu nabi maxamed soo dagaalamaya inay badan yihin xuruuburidda keliya nabigu intuu dagaalamaya jihaadka wada raggii ka shahiiday afar boqol baa la gaadhsiin waayo idinkuba ururiya saa doontaan intaad yeeshaan ururiya afar gaari maayaan niman baa halkaas dhigay haddaad badiso waa niman aan kun gaadhayn warku sida soo sidaa ma aha laakiin xuruub ridda alyamaama dagaalkii reer bani xaniifo mutanabbi'iin ilaa yaman dhowr kun labaatan kun afartan kun baa la gaadhisa muslimiintii ka dhimatay yaman keliya waa lagu xaaqmay aswad alcansi dagaalkiisii iyo markuu islaamcad qabsanhayey iyo markuu mxuu aha muslimiinta baabi'iyeyba musaylame iyo kooxdihiisii niman musiiboo dagaalabaa lagu xaaqmo lagu leeday ilaa abubakar iyo cumar iyo mxuu ahaay xudayfe iyo ay ka yaabeen in qur-aanka ragga xufadaaba ay leedaanba wa min fiqhi saxaaba waxay dhaheen saxaabadan dagaalamaysa fuqahada ah qur-aanka yaysan ku dhammaan ee dagaalka laga daaya maysan dhihin hadday iyagu leedaan qur-aankii baa la waaya wax xifdane dib halin loo mariyo caamada iyo mxuu ahay xerta iyo duqayda ha la geeya lama dhihin waxay dhaheen saxaabadu fisbiqigood waxay dhaheen cilmi inooga qora intaan luqol ka reebanna sii daay ha shahiideyne kulligood sabka hore ha tageen caalimkii inta yaraan ka baa dhintaan ka reebaynaa ka bobsiinaynaa si deg dega socon leenahay shahiid taa wax lagu shiidoo ka qayr badan ma jira hore u soco laakiin markaad tiraada may culummada kawaadirta muxuu ahaayey indheergaradka xaggaa la geeyo oo n wiilasha yararka meesha lagu riixo waxay noqonaysaa halgankii jahalkaad bahdilaysaaba quursibaa meesha ka soo baxaaya nin walba inuu dib isu riixo siqdaa imanaysa hawshaa ma fiicno markii yowma uxudin sagaashan iyo lix saxaabi la dhigay dhambicii qowga uxud nabigu wuxuu saxaabadii buu laangeleeyey wuu safay istaaga waan ducaynahay markaasuu nabigu duceeyey markuu duceeyeyga u duceeyey buu waxaan jeclaan lahaa dhambaca ay yaalaan saaka in la idhigo aniguna lawadidtu أنii turigtu fii صفxi اljabli macahum xadiidka أxmed bisanadin xasan aw صaxiix meesha ayaga la dhigay inaan anugu alloon jiifo nebi maxamed baa yaalo oo hebel baa yaala boqolkaa inaan galaan nabigu jeclaan lahaa buui yani hawshu ma aha yani waxaan ka hadlayaa hawshaasi xilligay hawshu socoto khulaasadu waxaa weeye waa in lagu mintido usuushaasi in lagu fadhiisiiyo cala اlkitaabi wasunati waijmaci salaf اlumma waxaanu iska dhammaanay khilaaf khilaafkan iyo dagaalka samay meel la gaari maayo lagu kala tag kuwii shalay isbaabiinhayay ee balaayada iyo hadda wada socda kuwii shalay kala socdaybaa mxuu ahayy shalay wada socdaybaa hadda kala tegay soomaaliya warkeeda ku tashanin laakiin ilaahay isku xidh diinkaana inaad mxuu ahay daacad u noqoto dadaal juhdina bixi waxaan kaloo kuu waxba la isma dhaamo soomaalidu aqoonsaa usii badanoo qoto dheer ma laha walba dadaalkii iyo baxdigii wax badan la isma dheero waliba haasatan masaailka haddaan ka hadlayno nin walba awooduu bixiyo juhdigu bixiyo intuu kitaab akhriyo intuu wax fahmhayo intuu dadaalo weeye meeshaan tamashcur baa ku biyo dhigay iyo bidcaa fadhiisatay ayib nin walba xilli buu soo anfariiday kadibna waa un la kala horeeya dadaal dheeraada bixi ilaahay inuu ku toosiyo waagii suxuf taa la eedayn jira hadda waa la soo dhaafay akhir culama ah, ahlilcilmi casriga ninkii kutubta ka qaata cilmiga suxufta wuu fasahaadaa waa waagan kutubta xarakaysnayn een madbaca jirin ee hawsha aysan toosnayn erayga hadda kugu istaaga qaamuuskaasaadhii warkiisa bannaanka la dhigahaya waaga hore za ma xarakaysno oo waa kii imaamka dhina qaari akhriyay aliflaamiim dalika alkitaab laa zayta fiihi bu akhriyay hudan lilmuttaqiin laa rayba ya ma dhibacaysno oo badu dhibic ma laha maxaad ku kala saari marka waayahay xamsata zayaad ninka la yidhaahdo magaca saasuu ugu baxay bay culamadu yidhahdaan in badanoo ka mid ah kitaab laa zayta fiih laa raybada fiihi wey laa rayba fiih laa zayta fiih wadaadka akhriyey alxayaة الsawda daa min kuli da maxaa ku dhacay alxayaة الsawda abeesada madow ee madow buuray waa daa min kuli da dawaa min kuli da cudur walbay daawaysaa wuu dila markaasuu ka baday kow maabeese sunna waabaya loo dhowaadaa alxabatu sawdaa ba'dii baa waxay isu beddeshay yaabay isu beddeshay marka waxaa tasxiifka waagu badnaa ee wax harakaysan uusan jirin ee cilmigu naqli iyo talaqi ahaa bay culumdu ka hadlahayaan talaqi ninka heli karana waa khayr ninka xoogo wax jacbursaday ee wax u baxay ajrumiguna kutubta ha ka shaqaysto ninka uu kaalmaysan karana ha kaalmaysto warkaana joojiya horena u socda raggana iska dhacsha fa kafaruu naasa bisahaari اdunuubi dunuubtii yaryar bay dadka ku takfiiriyeen wa kibaariha tidii waaweyneyd bay ku takfiiriyeen waxaa hadalkaa keenay awalu طaa'ifatin kafarat ahl qiblahe biالdunuubi wاlmacaasi hum اlkhawaarij وأول طائفة كفرت الناس بالكفريات waa maxay محمد وحزبه عليهم الصلاة والسلام وقد علمت waxaad ogaatay ma وصفه رsuل الله صلى اه عليه وسلم من المروق waxaadna ogtahay buu nabi maxamed wuxuu ku tilmaamay khawaarij oo meel muruq diinka bixid ah iyo wamaa shaygay adina uu fasaxay fiihim gudahooda oo min safki dimaa'im dhiigooda in la daadiya xadiidka cali iyo khayrkii iyo abi saciid iyo ee kutubta ku yimid buu sheekhu tilmaamaya nabigu haddaan gaadha buu i sidii iyo ree loo baabiyey baan u baabi'in lahaa uma wajadnaa waxaanu helay tabaaraka wa tacaala yukadiba isagoo beeninaya maqaalatahu maqaalat alkhawaarij in macsiyadii iyo kufrigii iyo laysa mina iyo beri kulli lagu fasiro kufri abara oo dadki la takfiiriyo oon wax la kala qaadin wuxuu ihi ilaahay baa beeniyey wadalika takdiibkana wuxuu ku jira anahu xakama ilah wuxuu ku xukumay fi saariqi biqadci اlyadi saariqi wax xaday ilah wuxuu ku xukumay gacanta la gooyo wa fi zani wuxuu ku xukumay walqaadifi ninkii wax jaa'ifeeyey biljaldi in la karbaasho ama la shaabugo walow kaana dambu dembigu hadduu yukafiru saaxibaha baa fiican lahayd ama yakfuru saaxibuhu macnaha haddii la akhrina sax wey walow kaana dembu yakfuru saaxibuhu hadduu dembigu saaxiibkii gaaloobayo ama yukafaru saaxibuhu labadu waa suuragal maa kaana ma ahaadeen alxukmu calaa haaulaa'i cusaadda iyo zunaadda ama zawaanida iyo saariqiintu ila alqatlu waxaan dilahay ma noqdeen buui xukumkoodu waala dili lahaa ila alqatlu yacni haddii saaxibulkabiiruhu iyo macsiyadu iyo zaanigu iyo saariqu iyo shaaribku ay gaalan yihiin waa la dili lahaa gacan lama gooyeen lamana karbaasheen oo lama dahireen lianna rasul lah sal slam qala wuxu uhi man badala diinahu faqtuluuh diinkiisa ruuxii badala dila diinkiisa ruuxii badelahe dila <clears throat> diinka tabdiilkiisa waxaad ku ogaanaysaa waxaa weeyaan biالظaahiri min alqowli wاlficli xadiidkii ibn cabaas fi اlkutub الsittaةi ila muslima rajahu sittau ilaa muslima ayib bukhaari iyo abu daauud nasaa-i tirmidi ibn maaja kulli way soo saare xadika ibn cabaas man badala diinahu faqtul waad garanaysaan bay la tahay laakiin muslim baan soo saarin min xadiidi mucaadna uu ka yimaada cinda axmedin isaguna saxiixa xaafidna xajar wadaaddo wuxuu soo guray yidhi xadiidka ibn cabaas man badala diinahu faqtuluuhu waa qariibun fard markaasuu yihi jahli baa u geeyay markaasuu sii daayay toban xadiis wax ku dhow buu sardi fatxu baari marka laga akhriyo saxiib anisa saarina waa takhriijiyey xadiidku waa laandheer way kaa hoos baxday ayib qolya hadda jira yaa jira inkira xaddu ridda soo marka ma lama socotaan qolyo islaam sheegta oo xaddu ridda inkiraa jira oo xubno ka ah hay-at culamaaءi اlmuslimiin hay-at raabiطat culamaaءi اlmuslim xubno waaweyn xaddu ridda inkiraay shaykhuliسlam wuxu uhi xaddu ridda qolyuhu u horreeyey inkira waxay ahayn طaa'ifa min alkhawaarij لأnنaha waxay dhheen lam tudkar fi الqur'aani saraaxatan xukmu xad ridda ninka murtadka ah inuu murtad yahay oo diinka laga bixi maydi waxay leeyihiin in xadu ridda oo qatliga ah murtadka in la dili bay dhheen qur-aanka laguma sheegin ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إيه يا أيها الآمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله إيه فيموت وهو كافر وبقرة إيه هؤلاء بان هينا بيدين لكن هؤلاء إذا قال من بدل دينه اللي يحضر هلا صار وركا ما هينا يدين war ijmaaci saxaabada saxaaba kuma jira ijmaacooda qaybana waaban idinku haysanaa inay islaan yihiin oo raggi dambe weeye inta horena ijmaacoo dadku waaba lamaba kulminba dagaal bayba keenahaya niman murmahayaa jira oo islaamna sheegan culamadii waaweyna idaacadaha fadhiya jasiirana kugu haysta la soco marka bidacdaas waa in la iska ogaado ijmaacaadka ibn cabdilbar ibn mudir nawowi xaafid ibn xajar ibnu taymiya warkaa xayla iska tur bay ku leeyihin ijmac xujaba maaha nidaam muctazila baa khilaafay ku leeyihin meel walba shoocaaba lagaaga furi ilaa marka dambe aad shikado warsaan yaallaa aad soo fadhiisato intaa waxaa lagaa rabo wey intaad shikado inta warsaan yaallaa oo dada isdhiibto nin mar haddaad warseen yaalla mar haddaa waa isdhiibto sooma waa jabtay bas intaasaan lagaa doonaya tashkiik fi اlmabaadi wاlusul sheekh wuxuu dhaha falaa taraa miyaadan u jeedin annahum low kaanuu kufaara ahlulmacaasigu hadday gaalo ahaan lahaayeen lamaa kaanad ma lamaa kaanad ma noqotin cuquubaatuhum ciqaabtooda iyo e, e, e, mxuu ahaye cadaabkoodu alqaطca ma noqdeen iyo waljalda in la karbaasho ama muxuu ahay gacan la gooyo wakadalika qowl llahi baa lamid oo kuu beeninaya warka khawaarij ruux macsiya ku dhaca waa gaal warka khawaarij waxaa beeninaya qowl اllah faman qutila madluuman afwan fii man qutila madluum ruuxii la dilay xaqdaro lagu dilay ilahay uu ka yidhi faqad jacalna liwaliyihi sulطaana falaa yusri fi اlqatl inahu kana mansuura faqad jacalna liwaliyihi gacalkiisa waxaanu u yeelay sulطaanan awood cafi iyo diyo iyo qisaas baa la siiyey waa asagaa meesha ugaaska ah wiil baa lagaa dilay inaad qisaasato ninka dilay inaad ma ka qaadato inaad ku cafo xor baad u tahay idan marka hadduu xad yahay weeye ninkii macsiya ku dhacay ruuxa muslimkao xaqdarre lagu dilo waa maxay waa macsiyatun macsiyadaa haddii lagu gaaloobay kufriya gaalnimo tahayna xaddu ridday noqon lahayd xuduuduna khiyaar kama furo welina shuqulkuma laha welina he shuqulkuma laha xuduudu xataa madaxweynuhu ma cafiyi karo cafwi caamah yaa soo baxay cafwi caam wuxuu ka shaqeeyaa almasaa'il اijtihaadiya la soco hawsha ayadaa ninkii tacsiirka loo xidhay darada loo xidhay hawlaha noocaasa ah, iska cafi iska sii daa karbaash buhabuhey aday kuu taallaa hawlaha waa loo geliyahay laakiin alxuduud qaraabaan cafin karin madaxweyne waa xad ilahay baa iska leh hadday soomaali oo dhan isku raacdo ma soconaysa shafaacan ka furay hadday mar boqorka gaadho iyo muxuu ahay qaadiga iyo xaakimka sheekh wuxuu leey marka hadday macsiyada lagu gaaloobahayo qaatilu nafsi اlmacsuuma muxuu yahay waa caasi tina waa maay waa kaafir haddaba eh, maxaa lagu samay waa la qisaasi qisaastiisu hadde maxaa ka furan muxuu ahaayey khiyaar mise kama furo waa ka furan yahay hadde gaalnimo ma aha xaddu ridda xuduudu khiyaar kama furo weliguna shuqul kuma laha waa xaq ilahi waxaana oofinaya diinka ummadda ninka ku maamulaya ama cidda awood leh haddaan dowlad la waayo haddaan dawladdu weyno qabaailka somaal inay diinka isku maamulaan hadday mujaahidiintu meesha gaari waayaan ummadda meesha degan islaam bay sheegatahay mujaahidiintu diinta kama xigaane cadowgana yaxas ka dheheen iyo gumaystaha dulligana ha iska dulqaadeen kitaabka rabbigana ha ka hadliyeen oo ha taliyo yani waa idabdarre maogtahay waxaani wax jira ma aha ayib waxaa le wadaad baa wax laga sugi oo niman xarako masaakiino ayagu meel joogo laiskugu tago dal iyo dibad iyo bad iyo bari iyo jawiba laga xiday oo soomaaliya u dhil qaaday ayaa wax walba laga sugaayo oo idinku maadiinka isku maamushaan oo gaalada iska dhicisaan waadhawood maqlaysaan laba qabiiloo somal saa isu fiiriyay gobollaha dhexe eber waa isxaaqeen baabah baa iska dhigeen ayagu haddii laisku sii daayo dhowr kunoo nin ba iska dilahayaan nin walbaba qori buu keensanaya markii gaalka la sheegana qori waa la xasaynba webigaa lagu ridi dhulkaa la gelin reebel baa wax sheegay waa la afuufi markaasoo mataqaana yani waan baaba'nayba meelaan u soconnaba ma garanayn sheekh wuxuu un ka rabaa almuhim xaddu ridda waxaa weeyaan ma galo cafwi ma gala iyo ikhtiyaar falow kaana alqatlu kufran ruuxa xaqdara loo dilay hadday gaalnimo tahay ma kaana lilwaliyi gacalkiisa ooma hadayn cafun dhaafid walaa akhdu diyatin magqaadasho walazima waxaa ku laazimi lahaa wey ninkaa qaatilkee wax dilay alqatlu xaddan weeye wa kufran laa qisaasa marka nimanka halkaas ku baabaeen warkooda waa iska koobanya ijmaaca muslimiinta kugu filan ay in muslimiintu ruuxaas caasigaa ah, hadduu xad leeyahna xadka ka oofin jireen ruux muslima ka soo qaadi jireen hadii la dayna xataa lagu tukan jiray la xabaali jiray la dhexli jiray ayib sidaas wey wa ama alqowl raabic qowlka u dambeeye muxuu ahaa qowlka afraad muxuu ahaa nimanka radiyey intay ku wareereen murjiadii qayb ka mida alladii qowlkaasoo fiihi tadciifu maxaa ku jira tadciifu hadi اlaaaar axaadiistoo dhan ba in la tuuro waabaan ku warrana waciid iyo wacdi baa iska tuura maxaa jira ilaahay naxariisiista wasicat calىa adabihi ina raxmatii sabqat adabii wey marka waxay dhaheen wacdi iyo waciid baa isqabtay wacdigaanu yan meel marinaya wawlmuxkamu waciidkuna waa mutashaabih ha la tuuro nimanka daryar mashida hayaan sheekh wuxuu hi falaysa madhabu man yuctadu biqowlih falaysa madhaba man yuctadu biqowlih ma aha sheekhu nimankii axaadiistaa tuuray ee radiyey ee boriyey ee laguba dhaqmi maha yidhi madhabk ma aha nin qowlkiisa la ictibaariya madhabkii ma aha nin culmo oo muctabara sidaa ma odhanin falaysa madhaba man yuctadu biqowlih falaa yultafatu ila milicsan maayo fiirin mayna buu inamaa huwa ixtijaaju ahli اlahwaa ahlulbidac xujadood weeye iyo walbidaci bidcooyin kuwa u saaxiibka ah aladiina kuwaasoo qasura uu gaabtay cilmuhum cilmigooda wuxuu ka gaabtay canadiisa inuu baaho oo ballaadho cilmigoodii laabtooda wuxuu qaadi waayey axaadiian iyo wacdiga wciidka intay jamciyaan mid walba meeshii rabbigay oo u talaga inay dhigaan ma geri hala tuuro adi aciifa mid muariba mid aiixa mid xasana mid iskhilaafsan tawiil mukhtalif اadii mushkil aaadii haru mushkil aaaar kuwa wararay alla turay dheheen yakfiina kitaabu rabbina weligeed baasha way soo socotay maaad mood hawl cusub baad moodaysaa akhri mxuu ahaayey tawiil mukhtalif اxadii ibn qutayba waad arkaysaa bidcada meesha ka soo jeeto wacayad waxay ka habsoontay ka daashay min alciyi ama ka afgaabatay afgaroxnimo kaga dhacday adhaanuhum maskaxdoodii can wujuuhiha ay can wujuuhi ta'wiiliha wejigeedii iyo meeshii la marin lahaa meeshii lagu fasiri lahaa bay garan waayeen falam yajiduu maysan helin shay-an shay ahwana oga fudud calayhim dushooda min an yaquulu inay yidhaahdaan mutanaaqidatun faabtaluuha kullaha wuxuu dha dheen waa mutanaaqida waa iska hortimi wacdun wawaciid yucaaradu eh, hala tuuro waa mutanaaqiday dheen hala tuuro faabtaluuha waxay buriyeen bui kullaha dhammaanteed bay buriyeen ama faabtiluuha buriya kullaha dhammaanteed inay tahay marka iyagu amar isamrhayaan iyo inay tahay khabar labaduba suuragal weeye sheekhu wuxuu uhi waina aladii cindana afartii ta'wiilba sheekhu waa baabi'iyey wuuna gar leeya afartu waa ku taageersannahay miya bilmiya ayb laakiin ta'wiilka dambe ee sheekhu wado ee shanaad baan hadda bilaabaynaa wuxuu uhi sheekhu waina aladii cindana fi hada albaabi kulli axaadiia macaasida ku timid iyo kabaa'irta ku timid baabka asaga a ah buuri waxaan ku xambaaraynaa uun inagu sida soo socota wain اladii cindanaa buuri fi hada اlbaabi baab اlmacaasi wاdunuub aan kufriga ahayn kullii dhammaanteed wa ana almacaasi macaasidu iyo wdunuub dunuubtu isku mid weeye laa tuziilu meesha kama qaada iimaan iimaan ma qaada iimaanka kulligii buu ujeedaa laa tuziilu iimaana horan buu ku sheegi doonaa sheekhu laa tuzuul imaan alimaan اkuliy bay ujeedaa walaa tuujib mana waajibiso kufran gaalnimo weyn ma waajibiso gaalnimada waa tii weynayd iimaankiina kulligii qayb bay zuulisaa wy qayb bay zuulisaa laakin hase yeeshe inamaa tanfi waxay anfino meesha ka saar meel iimaan iimaanka aggiisa aiiatahu xaqiiqadiisa nuxurkiisii meeshuu uficnayd iyo waikhlaasahu saafinimadiisii aladii ikhlaaska iyo xaqiiqadaasoo nacat allahu rabbi uu ku tilmaam bihi asaga ahlahu ahalkiisa tilmaamihii qiimaha badna aniga kuu soo waxaan ku xambaaraynaa in ruuxa saaxib almacaasi uusan ahayn mu'min mamduux ah oo maxmuuda uusan ahayn laakiin uu muto dami uu muto bimacnaa marka waxaa weeye tilmaantii sharaftii iyo biladii baad iskaga ciyaartay laakiin weli ma ka zuulin in aslu iimaan uu kugu jiro kaas ood ku mudanayso inaad naar aadan ku waarin awaabna aad hesho bixasanaatika waamaali saasuu u jeedaa sheikhu alladii nacata allahu bihi ahlahu washtaraahu calayhim rabbi u shardiyey ee uu yidhi muminiinta dhabta ah waxaa muxuu ujeedaa waa muminka dhabta ah buu ujeedaa dhabta ahaa bimacnaa kaamil iimaanka ah min kitaabi dhowr meelooda kitaabka rabbiga kamida ah ayuu rabbi ku shardiyey sifaadkoodana ku sheegay muminiinta la doonaya khayrka badan faqala rabbi wuxuu allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum ilahay wuxuu ka iibsaday muslimiinta naftooduu ka iibsaday maalkoodii waxay dhahaan wadaadaha qaarkood waa akramu aayatin fii kitaab aayadda u karaamo badan ee u gobsan ee qur-aanka ilahay ku jirta way dheheen ilaahay baa ku abuuray asagaa ku xoolaha asagaa ku siiyey haddana asagaa kaa iibsanaya tuu kaaga iibsanna asagaa iskalo jannada ah xoolihii lagaa qaadayna asagaa iskale adiga asagaa ku abuuray indhaha nacfiga caqliga cilmiga caafimaadka waxaanoo dhan lixda laxaad asagaa ku siiyey garashada asagaa ku siiyey marka asagaa isku kaa celcelinaya war adaan wax ku hahabayna isku cesho jannadan igaga iibso yani waa ma waa akramu aayatin fi kitaab ilah saa dartee ibnuqayim sharax dheer buu le haddii jaanisanya waan ka hadli lahaa laakiin kitaabkii saxaad alarwaax ha la akhriyo aayaddan wuxuu ka hadlay qiimaheeda ku jira toban wajibu kaga hadlay casharata awjuh fii caadi alarwaax xaad اarwax ilaa bilaad اafraax toban wej buu kaga hadlay wuxuu idhi ballanqaadka qur-aanka ku jira ballanqaadka ugu culus way min casharati awjuhin markaasuu tafsiiliyey ayadoo dhan in kelime i muxaadaro laga dhig ku fiican tahay waxaan ka baqahayaa marka haddii aad meesha akhridaan rag hadda hor fadhiya inay soo noqon waayaan ayb in allah ashtara marxab kitaabka hadda safxadii ma xusuustee kitaabka baa idiin sheegay xaadi اlarwaax ilaa bilaadi اlafraax faharista aayadaha qur-aanka ka fiiri suuratu tooba aayadda boqol iyo labiiyo toban aayar ka fiiri waad arkaysaa meesha ku jirta culaysba ma lahaaba ayib <clears throat> in allaha ishtaraa min anfusahum wa amwaalahum muxuu kaga iibsaday biana lahum اljanna badeecada lacagta aad qaadanayso waa maxay waa aljanna yuqaatiluuna fii sabiili اllah jidka ilahay bay ku dagaalamaan fayaqtuluuna waxbay dilaan wayuqtaluun wacdan calayhi xaqan fi towrati wاlinjiil waad garanaysaa ilaa waa bashir lmuminiin baa la soo yidhi attaa'ibuun muminiinta waa kuwe attaa'ibuun alcaabiduun alxaamiduun asaa'ixuun araakicuun الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين tii horna aayad wadalika الفوز العظيم bay ahayd yaana khaldin marka waa bashir الmؤminiin muminiinta loo bishaarana صifaadkooda la soo sheegay الtaa'ibuun caabiduun xaamiduun raakicuun saajiduun aamiruun الناهون عن المنكر والxaafiظuuna لxudud اللahi أمرا ونahيا waa bashir dadkaasaa muminiinta ammaanan ah ninka saaxib الmacaasiga ah ma aha nimankan kuma jiro wey nimankan ma aha asagu laakiin weli muusan u gelin gaalida waaweyneyd gaalida oo muusan gelin laakiin khadkan uu ka baxay godkan uu ka baxay reer dhaxaad buu joogaa daye marka waxaan taa ku khilaafna wey haddaan ahlu sunna waljamaaca nahay khawaarijna waan ku khilaafno intay khadkan ka saareen bay gaalo u geeyeen khawaarijii muctazila khadkan ay ka saareen waxay ku rideen laakiin godkii gaalada halkaas bay ku rideen murjaana waxay dhaheen godkanu ku jiraa nimankan kumalka ee iimaanka dhammaystirana kaamilu iimaanka ka iimaana jibriil godkan kama bixin bay weli kama bixi ku jiraa yacni labadaba way khaldayn waxaa saxan daraja bacdaha daraja wey wa qaala tacaala ilah wuxuu qad aflaxa almu'minuun muminiintii baa liibaanay aladiina hum fii salaatihim khaashicuun kuwa salaadooda ku khushuuca ilaahay subxaana wa tacaala u hogaansama u hogta ayb khushuucdu ma rugni markaani salaaba mise farad mise waa shardi waa khilaaf jiro rag yar baana qaba inuu shardi yahay ama ay rugni tahay khushuucdu rag yar oo fara ku tirisa jumhuurtu waxay qabaan waa mustaxab ama waa waajib laakiin shardi iyo rugni midna ma aha daahiriyo iyo rag yaroon badnaba waxay leeyihiin salaad haddaad dugto bilaa khushuuca waa baaila ayib waxaase u malaynayaysan warkooda war dhib yar ahayd ilaa qowlihi tacaala wاladiina hum calىa salaatihim yuxaafiظuun muminiinta waa kuwe aladiina hum fii salaatihim khaashicuun calىa salaatihim yuxaafiظuun ulaa'ika hum اlwaariثuun kuwaasaa jannada dhaxli aladiina yariuuna اfirdows hum fiiha khaaliduun war nimankan saa u ammaanay ee ilaahay bilay ee la dhaldhaalacay ee la qurxiyey ee la saaray meeshii boqorkii dhaclaha loogu xili lahaa iyo nobel barisojana lagu siin lahaa dadkaasi ma ku jiraa faasiq ahmarada nuugaaya ee zinada daba taagan ee dhiigga islaamka macsuumka daadinaya kuma jiro wey sheekhulislaam wuxuu dhaa marka salafku warku ku looso waxay leeyihiin muslimkan faasiqa ee caasiga ma aha mu'minkii mudan lahaa hawaabka ilaahay bilaa ciqaab laysa min almu'miniin aladiina yusaabuuna bilaa ciqaab ayb bal huwa min almu'miniin aladiina yastaxiquuna hawaaba maca istixqaaqi اlciqaab hawshu halkaas weeye wuxuu ku jiraa muslimiinta hawaabka muta maca istixqaaqi اlciqaab ilan wuu la yimide laba kaar baa soo galay kaar iimaan iyo kaar fisqiy macsiya ku wada jira labada kaarba way shaqaynhayaan ayib laakiin nimanka iyagu muslimiinta khulaska muminiinta waa maxay waa muminuuna mustaxiquuna lihawaabi bilaa ciqaab kuwaasaad ka baxaysa khadkaasaad ka baxday wa qaala tacaala rabi xul inama almu'minuuna muminiintu waxaan weeye dhabta ah aladiina idaa dukira allah wajalad quluubahum waidaa tuliya calayhim aayatu zaadum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaa wayu'tuuna azakaa ومما رزقناهم ينفقون أuلئiكa هم المؤmiنuuna حقا لهم درجاaت عinda ربهم ومغفiرة ورزق كريم yani dadkana la tilmaamay صiفaat baa la siiyey صiفaatkan ninkii laga waayo hadee ma soo gelay صiفaatkan ayib laakiin inta yareed uu shaqaysto waxbuu ku mudanaya tusaale gaaban buu sheekhu ku keeni doonaa laakiin mid uu shekhulislaam ibnu taymiya uu asagu sheego aynu ku tusaalayno haddii aad tiraahdaa niman shaqalaad u yeedha waxaad tiri gurigan ka shaqeeya laga bilaaba labayo tobanka ama lixda aroornimo ilaa gabol ka dhacayo saacad walba waxaad jornaati leedihiin boqol shilin ama laba boqol ama kun shilin qolyaha shaqada way wadeen way lix saacmo kale iska rawaxeenba kuwa noqon mayna dheheen nimanna say u cabaheen shaqadii bay gabalka ugu rideen casarkii gabalkiiba markuu ku dhaca timid adoo baabuurkaadi wata waxaad tihi soo fayla aan mushaarkan idin siiye afar nin oo saaka ayagu lix saacba gooyey yaa safka soo galay maxay rabaan inay qaataan laba iyo toban saac lacagteed soo sidaa ma aha markaasay nimanka waxay dhaheen nimankan he laysa ha laysa haaulaa'i minaa ma gar leeyihin mise ma gar laho haddaan dhaha afartan nin ragga annaga tobankaa nagama tirsano waxaan u jeednaa laba iyo toban saac ma aysan shaqaynin lacagta fuulkan qaadanaynana ma qadanayaan warka soo sidaa ma aha laakiin lacagtii waxbay ka mudan hayaan lix saac waxay shaqaysteen bay mudan hayaan iimaankii yaraa ay haysteen iyo wixii ku hadhay waxay ku mudan hayaan ee hawaabkiisii yaraa iyo janno inay helaan bacda istixqaaqi اlwaciid nimankan laakiin waxay qaadanhayaan hawaab fuula biduuni ciqaab walaa canaan soo sidaa ma aha leanna xilkii bay guteen dembi maysan gelin wax waa dhammaystireen maadaama camalkeenni nina sidii laga rabay u shaqeeyey nina uu gaasiro gowgowdho oo gebe dhacay cindahum shaqay la yimaadeen camal bay la yimaadeen ay ku mudanhayaan ajirkii iyo kharashkii iyo mushaarka qayb ka mid ah ninkanna wuxuu la yimid camal dhammaystir uu ku mudanhayo kamaal hawaab marka miaalku waa sidaa marka adduunyada lagu miaaliyo sheekh wuxuu uhi qaala abu cubayd fa hadi اlaayaat aayadahan buu hi alatii sharaxat wa abaanat alatii sharaxtu wuxuu u qoray miyaa jira way dhici kartaa inuu sheekh u jeedo oo wa abaanad caddaysay sharaa'icahu ilaahay sharcigiisa axkaamtiisi almafruudad la farad yeelay calaa ahlihi ahlis lagu farad yeelay oo wanafad ka anfiday canhu xaggiisa ay can ilahli wey canhudaad waxay u noqonaysaa ahalkii wa abaanad sharaaciyahu almafruudata calaa ahlihi almafruudata calaa ahlihi ahalkaasi ayadu waxay caddeeyeen faraa'ish iyo waajibaadkii saaraa ee ilaahay addoomihiisa susuban lagu waajib yeelay wnafat canhu almacaasi kulaha wanafat canhu ay can اlahli waxay ka anfiday aayadahan macaasidii iyo xadgudub o dhan bay ka anfiday ulaaئika hum اlmuminuuna xaqa lanna wixii looga baahnaa bay la yimaadeen dembi maysan gelin waa niman khayr badan iimaankina waa la yimaadeen waajibaadku waa ku hagaageen macaasina waa ka fogaadeen ulaaئika hum اlmuminuuna xaqa wabashir اlmuminiin uma fasaratu sunatu sunadii baa fasirtay ninka marka waa muminkii kaamil iimaanka xaqa ah ee dhabta ahaa wey ayb uma fasiratu aلsunaةu biاlaxaadiiث alatii fiiha khilaal اiimaan sunadii baa hawaagi dambe sii cadaysa aayadaha oo waafaqsan aayadaha alatii sunadaasoo fiiha uu ku jiro khilaal اiimaan ay khisaal iimaan iimaanka qaybihiisi kala duwanaa camal iyo qowl iyo ficilba fi اlbaabi اladii fii sidri hada اkitaab baabkii u horeeyey ee kitaabkaaba iimaan ayna ku soo maray buu ka soo hadlay sheekhu axaadiita waad garanaysaan bay la tahay bn اlاm alى amsi baa kamida ah. eh, amaamiyat ashmin baa kamida aلsalaaةu ah. sahmu والzakaatu sahmu wاlxaju sahmu wsawmu sahmu wاlamru bاlmacruufi sahmu waa inaga soo maray waqad khaaba man laa sahma lahu somaynan soo marin axaadiistaasu ka hadlaya khsaal iiman o dhan ka soo hadashay sheekhu wuxuu hi falamaa khalaطat hadi اlmacaasi macaasidan markay dheehday hada اliimaana iimaanka ay dheehday almancuuta lasoo tilmaamay macaasidu markay dheehday bu hada aliimaan almancuuta bغayriha qiila lahu waxaa lagu yidhi qiila waxaa l laysa hada min الشharaaئd اlatي أkhذ اllah calى الmؤminiin bغayriha ay min duuniha ama duunaha bay ka dhigantaad moodaa saasay ka dhigantaad moodaa shekh wuxu uhi falama khalata hadi اlmacaasi oo zinadii sariqadii tuugnimadii qadfigii hada اliimaan almancuud lasoo tilmaamay bkayriha ay ku dhehday oo markaas oo macaasidda baa dee ayrku ujeedaa isma laftigeeda ahaa de ayib iimaankii baad la timid adigii muslimka ahaa haddana waxaad ku dartay markaa de macsiyo marka waxaad ku dartay khaladu camalan saalixan wa akhara sayi'a nimankaana iimaankii lasoo tilmaamay oo saafe ay la yimaadeen aduguna iimaankii lasoo tilmaamaad la timid laakiin waxaad ku dartay macaasi baad gaal ka keentay idan iimaanku waa barxan yahay idan tilmaanta wuu ka baxahayaa iila waaa lagu yii nimankii ama macsiyadii waaa laga yii laysa haadaa falkan aad samayseen inaad iimaanna sheegataan ilahayna rumaysaan nabi maxamedna raacdaan macsiyana aad qooshataan ood qasataan laysa hada min asharaa'iط shuruudii ka mid ma aha alatii shuruudaas akhada allahu rabbi uu ku qabtay kunana ballamay calى اlmuminiin wala lamaanaat wala amaaraad inaytaan u malayn buu sheekh albani leeyahay waa dhici kartaa wala lamaanaat cahdigii ballankiina ma aha allatii ballankaasoo yucrafu lagu garanhayo bihaa ayada ammaanaadka anahu liimaanu iimaankii dhabka inuu yahay marka tan dambe anahu liimaanu yucrafuda waxay tilmaamaysaa inuu amaarad ay tahay sidaa sheekhu uu sheegay waa suuragal wlamaaraat calaamadihii astaamihiina ma aha allatii calaamadaasoo yucrafu lagu garan biha bilamaaraati anahu liimaan iimaanka aad ku sifaysanteed sheeganayso iimaankii dhabta inuusan ahayn baa lagu garanaya hadday hawshaa dhacday fanafat canhum dadka saaxib almacaasi ah waxay ka anfiday axaadiistu xiinaidin marka ayada ah xaqiiqatu xaqiiqat walam yazal canhum kama nazul ismu ismu اliimaan weli waa muslimiin waana mu'miniin oo xadkii baa laga oofin oo waynaga guursan oo wayna dhaxli oo wayna ku daba tukan laakiin nimankii ee la qooriyey ilaahay tilmaamay ma aha fain qaala qaa'ilun hadduu mid yidhahda la ordahaya kayfa yajuuzu seeba u banaan an yuqaal in laysa bimumin wasm iimaani hayru zaailin canhu waa ishkaal muhiim jiddan abu cubayd hawsha uu dareemhaya waa nin faqiih waa inuu dhigaa hawsha ayada haddii lagu yidhahda bu ninkan mumin ma aha haddaba magaal ba ah baa kuu talle ma ogtahay ile nin baa wuxuu yidhi hebelow waxaa jannadaanoo ballan ah haddaynu is arki weyno shadaal ma doontaan ku huraynin buuhi adu murka maxaa gadi moogtahay wuuu i heblow insha allahu jannada inoo ballana ilaah noo aqbala aamiin iyo hawlbu iska dhaho wuxuu haddaan jannada iska isku arki weynana wuxuu i shidaalma doontaadaan huraynin buu i shidaalma doonto baadan huraynin waa xaggee <laughs> jahanam iyo naar wey maogtahay aduu war xun laguma dirsanina maogtahay haddaad hadda tiraado hebel mumin ma aha ninka khaarijiga wuuu la soo bihtus mumin hadda fahuwa kaafirun maxay soo dheen cali ku yidhahdeen in lam yakun amiira almu'miniin fahuwa amiiru lkaafiriin bay dheh warkooda halkaas iska yaalaaba tiibuu ka jawaabaya yani tabacud اaxkaam bay fahmi laayihiin hadihi qaacida muhima jiddan waxaa loo yaqaanaa qaacida tabacud اlaxkaam nabi maxamed wuxuu ihi ixtajibii minhu yaa sawda huwa laka yaa cabdunu zamca wiilka laisku qabsaday ee sacdun waqaas ee isku qabsadeen muxuu ahaayey cabdunu zamca cabdinu zamca wuxuu ihi wiilkaani waxaa aabbahay wiilkiisii waana walaalkii maxaa yeele wuxuu ku dhashay firaashka aabbahay adoontii aabbahay baa dhashay ee surayada u ka ilma dhashanayay sacadna wuxuu yidhi walaalkay baa igala ballama wuxuu yidhi addoonta cabd zamca addoontiisa uu ka ilma dhashado wiilkay dhali doonta anaa iska leh anaa u dabamaray oo ka zinaystay marka wiilka anaa iska leh iisoo qaba haddaad intaad iga dambayso wiilkii haddii la fiiriyey markuu lasku qabsaday wuxuu u egyahay ree abi waqaas waa aabbihii ninkii sheegtay oo meesha taagan weeye nabi muxuud marka sameeyey qad bacd alaxkaam nabi muxuud mataqaanaa ixtajibii minhu yaa sawda sawda binti zamco nabi xaaskiisa ah wiilka waa walaalkeed walaalkeed weeye fi nasabi walaalkeedna ma aha fi lmaxramiyati wاlkhalwa yani waxaa loo yaqaana qaacidadan qaacidatu bacd اlaxkaam aad waxaa u sharxay sheikhu islam ibnu taymiya ibn daqilciid wuxuu ku tilmaamaa kitaabkiisa sharxu cumd اlaxkaam uu ku tilmaamaa laakiin kitaabka loo yaqaan mxua ikhtiyaarada shaikh اlislaam fi الnikaaxi وaxkaami اlsr oo laamid lagu daabaco qiimo badan ka ahri qaacida qad fasala fiiha وafaada fiiha watajidu fiihi ma laa tajidu fii hayrihi ayib marka qaacida qaacida qiimo badan wey yani slku maxay rabaan tabacud اaxkaam bay ku samayn maslaة iimaan ninki waa muؤmin fi axkaami اlmawaariثi والطalaaqi وcadam اlkhuluudi fi الnaari walaysat bimuminin fi اlmadxi وcadami istixqaaqihe alciqaab yani qaacida tabacud axkaamta in la kahahafahafeeyo la bareeyo yani caamil walba iyo sad walba xukunkiisa la raaciyo nabigu firaashkii gabadha inuu gabadhaani uu zamca ka ilma dhashanaya addoontiisana ahayd una galmoonayay wuxuu keenahayaa nasabka gabadhaa waxay keenta nasabkiisa in la raaciyo cabd bn zamc la raaciyo ayib eekaashaha shabaha meesha yaalla muxuu yihi ninkii mudlijiga ina hadi اlaqdaam bacduha min bacdin shabahan sariixa meesha yaal koobigan mxuu ahaaye kalarka ee asalka maxaa lagu sameeyaa kaman hadda wa aragtay marna koobi madow baa laga saara midna waa laga saaraa iyo sharciya koobi si aad mooda inuu orjinkiiba yahayba ninka waaba meesha idan nabigu shabihiina wuxuu siiyey xaqiisi oo wuxuu hi ixtajibii minhu ya sawda falaysa laka bimaxramin walaa yajuusu alkhalwatu bihi laakiin xagga abtirka waxaa weeye waa waa walaalkeed iyo xagga nasabka nafsa ibnmulaacanaha dariiqaa la mariya mulaacanada wiilkeeda ibnmulaacana dariiqaasa la mariya bint bintu zina baa dhaqankaa salafku mariyaan badankood shaafici oo mooyeene E, e, gabadh aad zina ku dhashay horgurka iyo meherka weynaha iyo ma taqaanaan waxyaabaa la yidhahda lama yaqaan horgalba horgur iyo horgal iyo wax noocaas aan u aqaana laakiin waa dambe waxaan bartay meherka weyne la yihahdaa reer ba warkaa keena meherka weyne ya horgalkeeni iyo horgurkeeni meherka weyne u yaqaanaa waa bintun laka fii taxriimi الnikaax walaysat bintan laka fi lmiiraai hee iyo hawlahaas gabar kuuma aha ku dhaxli mayso yuusiikum اllahu fii awlaadikum ma soo in xurimat calaykum ummahaatukum maxaa daba wa banaatukum way ku jirtaa bay culamadu leeyihin badankood xagga guurka waa banaatukum bay soo geli xagga dhaxalkana yuusiikum اllahu fii awlaadikum ma ilmaha zinaa kuma dhaxalhayo nasabka ma kugu sugnaanhayaa masale laga niqaasho weeye ayib jumhuurtu waxay u baahan taha inaan nasab ku sugnaanaynin shaekhulislaam haddii furaash munaazaca uusan jirin nasabku inuu sugnaan bu asagu qabaa hawlaha waxaan uga jeeda inaad ku fahtaan qaacidada in la bareeyo ayib sheekhu marka wuxuu yidhi hadii la ismu liimaani magacii iimaanna zaa'ilun canhu waaba ka zuulayse mumin ku yahay qiila waxa haada kalaamu lcarabi lmustafid marka qiilada ma tagnada hadi waxbaan xoogo waya waan waktiga yaa la jawaami lahay hadaa bilahi tawfiiq su-aasha ay eh, shubhadeeda hadhowaan inoo noqoto insha allahu tacaala baarak allah fiikum eh, sheekh mahad wuxuu leeyahay su-aasha koobaad sheekhulislaam ibnu taymiya waxaad ka soo guurisay ama uu yidhi ruuxa qaba ruux muslim ah, oo shahaadanaya ama tukanaya lama tagfiirin karo wuxuu doonaya gaalnimaba ku dhace ruux yidhahda waa kaafirun biitifaaqi اlmuslimiin sidaasuu soo yidhi qaacidana waxay ahayd man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir sidee labadaa lasu waafajin iyo nuxurka su-aasha wadaadka su-aasha labaad laa tarjicuu kufaaran laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin hadda ka hor maraad maraysay sharax xadiidka waxaa tiri xadiidku waa mushkil intaasaadna kaga gaabsatay maalinkii dhaweydna waxaa dooratay ra'yigii ibnu maalik laa tarjicuu bimacnaa laa tasiruu baa dooratay naqligana waxaa soo guuriyey suyuui baa soo guuriyey suyuudina agtada waxaa weeye nin mushriga naqligiisa se loogu kalsoonaan ama ibnu maalik keligii naqligiisa se loogu kalsoonaan ama nin mushriga see imaam u noqon waa su-aala ad adag su-aashii inaha inay ahayn baan u malay mise waxbaa ka tegey aye wa shirku tashriic wاlxukmi mushrig agtaanada aan gaal ahayn soo ma jiro nin mushrig ah min xayu اlwaصfi min xayu اlxukmina aan gaal ahayn soo ma jiro kuwaasoo dhooban oo u badan dadka su-aalihii u noqdo qaacidada hore ku saabsan dadka qaba ruux islaam sheeganaya oo tukanaya oo soomaya oo salaadaya oo lama tagfiirin karo wax walbay ku dhacaan oo gaalnimo aba lama tagfiirin karo wax naga gaalooba ma jir ninka sidaa qaba waa kaafirun biitifaaqi اlmuslimiin sheekh islaam ibn soo guuriya waana ku garleeya waana ijmaac waana nin aamina fi naqli wax xataa ku eedeeyey taxriif iyo ammaana daro xagga naqliga xataa majna xataa mukhaalifiintiisa kumaysan eedayn hawlo kale ay ku haystaan iyo mooyaane xataa inuu wax walba sidiisa u keeno way sallimeen haddii la dabagalayna waa waxuu noqday ceebka saliim buu noqday taasi waa gar wey waxaaba kugu daliilahaa dee kuwii reer bani xaniifa iyo maanic zaka iyo murtadiintii mutanabiinta raacay musaylamo kuwii rumeeyey sheekhuliسlam wuxuu leeyahy fi kitaabi albugya ama asabciiniya aw bugyat اmurtaad wuxuu leeyahay waxay la yimaadeen kufri laa yunaaqid الtawxiid wmaca dalika dhiiggooda baa la banaystay waxaan loola dagaalamay murtadiin lanna waxay qabeen nabi maxamed rasuul xaqa inuu yahay kitaabka qur-aanka munazl min cind illahi inuu yahay ilaahay keliga inuu cibaado muto laakiin waxay dhaheen nabanimada nabi maxamed waa lala wadaagaa musaylamana waa rasuul kamaa huwa muxamadu rasuul marka waxay la yimaadeen marka maa laa yunaaqidu atawxiid kufri kale ku dhaceen oon tawxiidka burinayn oo macnaa aan shirki ku jirin ilan shirki kufri waa kala duwan yihin waad bay ila tahay marka hawlahaasoo dhan kaanuu yasuumuuna wayusalluun idan maanici zakaa sidoo kale taariku salaadku asagoo xajinhayo oo soomahayo oo eh, mxuu ahaaye eh, eh, zakada bixinhayo oo qur-aanka daldalhayo macallin qur haduu salaada ka tago waad kaafir baad dhihi wuuna tawxiidsanhayaa ninkii nin dila waad qisaas asagoo kun yaasin soo akhriyey ama baqara soo dhammeeyey ama tusbax kunla-ah tawxiid ku akhriyay yacni xuduuddu waa masala madax bannaan weeye ninkii marka yidhaahda marba haddaad islaamka soo gashay gaalnimo walbood ku dhac laguma takfiirin karo wuxuu la yimid ma huwa munaaqidun lidiini muxamed ma huwa munaaqidun shay diinta nebi maxamed ba khilaafsan oo dumanaya asalkeedii buu la yimid marka waa mukadib asaguna waa kaafir biitifaaqi saniha ku leexan mayno mas'alada ah man lam yukafir alkaafira iyo tan ma iska hor imanaya iskama hor imanayaan isku baabna ma aha isku baabna ma ah maxaa yeelay man lam yukafir alkaafir inuu tafsiil ku jiro waa idiin soo sheegay tafsiilkeedina waad soo fahanteen bay la tahay man lam yukafir alkaafir waxay gashaa kaafirka asliga ah o waxay kaloo gashaa kaafirka muntasibka ah laakiin kufrigiisu uu yahay daruuri mima huwa macluum min addiini bidaruura kaafirka kufrigiisa laysku hayo ee ijtihaadiga ah ee taawiilka ku jiraya khilaafka uu saaiqa yahay haddaan takfiirin waaye ima takfiirin kartid hawshaasi yaan lagu khaldamin taariku salaad buu u ortaa inuu kaafir yahay anna waxaan arkaa inuu muslim yahay markaas waxaa tidhi man lam yukafir alkaafira oo taariku salaadka ah fahuwa kaafirun hawshaa wax qaba anuu ma arag min asalaf saalix wa ahli sunna yayna khawaarijiya warkeedii akhnisiya ku wareerinin man lam yukafir alkaafira waxay gashaa laba qadiya alkaafir alasli ama طaa'ifa ha noqdo ama fardi iyo cayn ha noqdo ama kaafirka muntasabka ah ee ahlulqiblaha ka tirsan laakiin kufrigiis uu yahay mima huwa macluum min addiini biaruura oo markaa la gelinay inuu mukadib yahay aduguna wax kugu cadaaday ood og aad jaxdido tagdiibinayso labada hawlood baan ogyahay nusayriyada iyo ismaaciiliyada iyo dursiyada iyo qaraamitada iyo alqaa'iluun bikhalqi qur'aan iyo jahmi waa meeshay salafku geliyeen ay ku cubeen weeye waxayna arkayeen kufrigood inuu yahay macluum min addiini biaruura sidaa waxaa caddeeyey qaadi ciyaad fi shifaa waxaa kaloo caddeeyey ibnu wasiir fii arawd اlbasim fi dabi can sunati abilqaasim hawshaasi meelay iskaga hor imanhayaan wejhul ishkaalka aniga iima muuqdo hadduu sheekhu mar dambe ku noqon oo ii caddayn waa fiicnan lahay waxaa ii soo hadhay xadiidka laa tarjicuu laa tarjicuu hadday meelaan hadda ku idhi horta waa mushkil oo halkaasaan kaga istaagaya ma xusuusto wadaadkana ma tuhinsani mushkil mushkil suyuuطi inuu mushrig haddaba waan qabaa ninka akhriya kitaabkiisa xusnu lmuxaadara fii muxuu ahaay fii muluuki misra wاlqaahira ogaan doona kaana yastakiid bغayr الlah shirku اstigaaa ku jiray nimanka masaakiinta soomaaliya suufiyada waxaad ku haysato oo kaluu ku jiray naqligiisa keliyan anagu ma ictimaadin ninka muxaqiq kitaabka taxqiijin ibnu maalik meeshuu ku yidhi buu sheegahayaa ninka muxaqiqa nin la yaqaano wadada qiimo badan weeye ibnu maaligna khuraafi iyo mushrik iyo qabuuri midna ma ahayn ninka naaqilkee luqawgaana walow waaxidan waa la ictimaadaa naqlu waaxidin min aimati luqa waa xuja maa lam yukhaalaf marka tafsiirka luqawan u ictimaadnay wainamaa kaana suyuuiyu waasitatan kitaabka idiin sokayaad ka heli kartaan baana idiin sheegay intaas ahayd naqli uu la infiraada suyuui laa actamiduhu anigu shasiyan la infiraada suyuui ma ictimaado taasi waa masalo shirkigiisuna waa shirku اlqubur wاlistigaaa asagu magaal buu ahaa waa masalo labaad fari waxaa iskainkii qasan baan u malaynhayaa ruuxii falku ku dhacay in lagu tilmaamo iyo in xugum kufri la siiyo ninka waxaa laga yaabaa inuu zina ku dhaco haddii waa zaani wuu zinaystay waxbuu xaday waa saariq baad dhihi laakiin in shardi meesha uu ka baxo oo nisaabka wix uu gaari waayo ninkii xaada wax nisaab ka yar masaariqa mise ma ah nin walboon gacanta la goyni saariq maaha miya haye ayb yani iska ilaaliya waxaa laga yaabaa ruux inuu magaci qaato oo ku qaato ficilka iyo qowlka iyo wasfigu ku dhacay laakiin xukumkii la saari lahaa uu ta'wiil iyo jahli iyo maanic iyo intifaau shardi uu kaga badbaado waa qaacida hadda idiin sheegahayay tabacud اlaxkaam magacaa lagugu dhajin maxaa yeele lianna isma alfaacili waa xaqiiqatun fii man qaama bihi اlficlu cinda lugawiyiin raggiina adduunba soo akristay hadda aan naxwada inay darasay aan doonaynayba baashi dib ogu soo noqonaya yacni ismu lfaacili waa xaqiiqatun fii man qaama bihi اlficl ficilka ruuxa sameeya ayaa ismiga faacil qaata laakiin xukumkii takfiirinta ahaa wuxuu ku xidhan yahay shuruud iyo mawaanic warka waa inaad fahantaan wey hadda anagu weligay lagama hayay mxuu ahaay ninka la yidhaahdo suyuuti waa gaal murtada diintu ka baxay laakiin waxaan taagana waa mushrik limaa waqaca bihi min ashirki ama dacwa najdiya iiga horeeyey inay kala qaadaan bayna alxukmi bismi shirki wa bayna nafyi takfiir aima iyo salaf ban qadiyadda u taas waa masalo iska kooban weeye waxay ii dhimanaa muxuu ahaa imaam ma noqon karaa nin mushriga fircoon baaba imaam ahe eh? fircoon baaba imaam qur-aankeeda waa taqaanaa suuratuhuud somaydan akhriye imaam weeye aimatu dalaal wاlhuda baa la yihahda aimatu dalaal wاlhuda baa la yidhaahdaa marka imaamu dalaalin wey fi hada lbaab haddaad u xagga xifdigiisa howlahaasna waa la odhan karaa laakiin isma diidayso ninka in la tabdiiciyo ama lagu xukumo e, e, shirkiba inuu ku dhacay iyo aqoontiisi aqoonsi ma dafirsanin kaana caaliman xaafidan mufasiran adiiban naxwiyan lugawiya laakiin waxaan ku haysanaa ficilo ku dhacay baan haynaa warku waa intaas weligeed ma gaalaysna cayntiisa lamana soo heli karo saan filahayo anigu mushrigun baan taagnaa ayib maxaad si hoos ooga qabtaa haddaad rabtana si khaas iyo weyda halkana ku sheegi maayo marxaba sheekh sheekhu wuxuu ihi sheekh irshaad wuxuu leeyahay maadaama sheekhu hadda abu cubayd markuu ka hadlay muslimiinta dhabta iyo muminiinta dhabta ka hadlaayay wuxuu ku bilaabay aayaddii ka hadlaysay in allaha ashtara min almuminiin anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna kadibna waxaa la yidhi yuqaatiluna fii sabiila fayaqtuluuna wayuqtaluun idan ma la odhan karaa muslimiinta waxaa u iimaan dhammaystiran ama ugu iimaan kaamilsan mujaahidiinta mujaahidiintu hadday waajibaadkii ilaahay oo dhanna meel saaraan oo ay ku hagaagaan macaasidana iska ilaaliyaan waxaa weeyaan ayaga ugu imaan fiican wax ka qiimo badanna ma jiro haddii ay halgankina wadaan macsiyo kale iyo fisqi kale iyo tarku waajibaad kalena ay ku jiraanna fasaqada muslimiinta ayay la mid yihiin waa mujaahiduun fasaqan dhahayna fasaqatun fi hadi اlmas'ala mujaahiduuna fii muxaarabati اlkufaar hadday dhiig islaan xaqdarra ku daadiyaan waxaan leenahay waa fasaqatun fi hada albaab mujaahiduuna fii muxaarabati اlmurtadiina wاlkufaar yani waxay isma isma diidahayaan sidaasay culummadu ay ku socdaan ka zinaysta iyo ka dhiigga daadiyo xaqdarradaa ah iyo muxuu ahaaye midka khamrada caba kulli waxan lena waa fasaqo waajibka kale u istaaganna waxaan leenaha waa ku ammaanan yihiin wixii khayra kale ula yimaad waa ku dhihi mayna marba haddaad zinaysatay ama aad been sheegtay sidaado waxoo dhan waa ka kac waana hala dumiyo waa war khawaarij weeye aada iskaga ilaaliya wadaadaha qaar qayb ka mida ayagoon ah ogeyn waxaa ku dhex jira nasca khaarijia ku dhex jirta xagga dhaqanka mujaahidiin dagaalamaya waxay ka soo guuraan akhdaan ay galaan bas mar hadda khadada la sheegay jihaadkooda xakama jiray ku leeyihiin dhaqanka yaa iska leh waa caqiidat lkhawaarij tan inaad ruuxii wanaaggiisii aad tidhaahdo halla tooro xumaydta loo tooro markii aan ku qabanno qodobka waxay dhaheen waxaan yeelaynaa waxaan miisaannay fasaadkooda iyo iyo wanaagooda waxaa ka daran eh, khayrkooda iyo sharkooda sharkoodaa badan sharkooda sheeg anaa ikhilaafeen ba kusoo urursanhaya ururkaygana rooda geliyeed waxaas laguma lugo mujaahidku waa ummadda muslimiinta horyaalkeedii madaxeedii wuxuuna ku qiimaysan yahay kolba wanaagiisa iyo khayrkiisa hada bilahi towfiiq ayakum allah baark allah fiik